بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii soddon iyo koobaad ee ka mid ah kitaabu nikaax iyo tawaabicdiisii kitaabu alaaq iyo waxyaabihii ka dambeeya inoo dambeeyey waxaa inoo dambeeyey kitaab liila kitaab liila kitaabkan marka kitaabu dihaar baa la yidhaahdaa adihaar waxaa laga soo dheegtay min aلظahr mushtaqu min aلظahr dahriguna waa gaadiidka ama dhabarka waxaad u taqaanaba maadaama gaadiidku uu yahay rukuubka ama mawdicu rukuub dahr sidaasaa loo yidhi munaasabada marka ka dhaxaysa dihaar iyo macnaha luqawigana waxaa weeye zawjadu waa rukuubkii ama gaadiidkii zawjkeeda isagana gaadiid bay u tahay baahidiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo xilkiisa ubadkiisana haddee dhabar bay u tahay idan marka maadaama hooyo howlahaas aan loo ogolayn hooyo ruuxii lagu shabbahayna hooyuu la mid yahay wey macnaheedu amaa sharcan ama istilaax dihaarka waxaa la yidhahdaa tashbiihu الزawjati aw cudwin minha bimaxaarimihi aw bicudwin minhuna cala الtabiid al tabiid waa hooyo cafan xaas ama zawjo oo lagu shabaho loo ekaysiiyo maxaarimtaadi hooyada ayayda walaasha habaryarta eedada iyo wixii la halmaale ama zawjada oo lagu shabaho xubin ka mida xubnihii maxaarimtaadi aan gayaankaada ahayn tashbiihaasna maxaarimta uu galaya waa almuxaramaat cala tabiid cala التa'biid bimaxaarimihi ay اlmuxaramaati cala التa'biid binasabin aw sababin aw ridaacin wa musaahara wixii lo odhan jiray gabagabadu marka waxaa weeye dihaarku waa macnahaas amaa dihaarku taariikhdiisu wuxuu ahaa musطalax jaahili ah musطalax jaahili uu ahaa way yaqaaneen carabtu qabla اlislaam sharcigeennuna wuu habeeyey wixii khaldanaabuu ka saaray tashriiciisii iyo jidkiisiibuu wanaajiyo habeeyey waana hagaajiye waxyaabaha la soo guuriyey inkastuu sanad haabita uusan jirin waxaa ka a ah, waxay u isticmaali jireen carabtu in xaaska ay ku dhibaateeyaan hiblay ku dhaqana mahayo kuna dhigi mahay ahaa markuu ninku haweenayda naco oo uu ka xiisa dhigo oo ay ka soo dhammaato xaggana uu rabo inuusan furin oo aysan nin kala guursan uu doonayo ayuu ka dihaari jiray isagaasay marka hoos joogaysa ooma galmoonayo xaas kama dhiganayo ayrkiina u fasixi maayo xadgudubkaas ayaa jiray sidii iilaaga baanu ku soo maray fuqahadu waxay sheegaan dihaarku inuu ahaa alaaq fi ljaahiliya laakiin wax xadiidka ku sugan macnaha isagaa ma jiro gabagabadu baabkan dihaarka matniga manhaajka inoo qoran fiqiyuus wuxuu ku dul wareegayaa laba baab in badan baynu soo marray in la khulaaseeyo intaan cashir lagudagelin wuxuu ka hadli doono fasalka kitaabu dihaar wuxuu ku dul wareegayaa laba baab baabka koobaad waa fii arkaan dihaar baabka koobaad fii arkaan dihaar oo saddexa ah, haddii laisku cesho haddii la faahfaahiyana afar noqonaya ama ka badan kara arkaanu dihaarku saddex marka laga dhigo oo laisku celiyo waxaa weeye waa aلزawjaan iyo lafdu tashbiih iyo almushabahu biha saddexdaa wey zawjaankii oo almudaahir oo zawjkii dhabartamahayey xaaska ka dhabartamahayaya iyo almudaaharu canha oo zawjadi ah marka halkaa rugnay ku baxay waxaa ku yimid lafdu tashbiih haddee waa aadaadka la isticmaali doono oo la odhan doono siiqana waa la yidhaahdaa anta calaya ka dahri ummi mila dahri ummi ka wa sadriha wa jumlataha wa nafsa waa iman doonta marka waa aadaad lafdu tashbiih ama aadaad tashbiih ama siiqadii dihaarka siiqadii dihaarka waa rugniga labaad kii saddexaadna waa almushabahu biha oo maxaarimtii ah ama hooyadii ah ilan zawjadu waa mushabaha maxaarimtii hooyadii iyo ayadiina waa maxay waa mushabah biha haddii aad kala qaado zawja gooni u tirisood mudaahir tidaado zawjadana aad tirado almudaaharu canha maxay su noqonayaan ood kala qaado afar bay noqonayaan almihii arkaantiisu waa inta baabka labaad ee kitaabu dihaar iman doona waa fii axkaami dihaar fi axkaam idihaar dihaarka axkaamtiisu waa saddex xugum labana waa markuu dihaarku dhaco ka dhabartanto xaaskaada midna waa intaadan ka dhabartamin oo qabla dihaar xukumka qabla dihaara waa inuu munkar yahay wa inahum layaquuluuna munkara min alqowli wazowra dihaarku ma bannaana in xaaskaada aad ka dhabartanto ood hooyada iyo ayida aad ku shabahdo ood tidhaahdo waxaad iga tahay hooyaday waxaad iga tahay ayayday waxaad iga tahay walaashay aad tidhaahdo shay bannaan maaha sharcigeennu bal waa kabiira min alkabaa'ir biitifaaqi culamaai lmuslimiin suurat lmujaadalana ka habeeshay oo faahfaahaysa waxaa ku yimid labada xugum ee dambe ee imanaya markii dihaarku uu dhaco labada xugubna ayagu waa maxay waa inaadan xaaska u galmoon karin adoon kafaara gudan iyo wujuub alkafaara waa labadaa xugub taxriimu lwai qabla takfiir iyo wujuub lkafaarati cala mudaahir labadaa xugum wey intaadan islaantii aad ka dhabartantay inaad u galmooto ma bannaano adoon kafaara gudan inaad kafaara gudatona waa waajib saddexdaa xugubna dihaarkaa iskale tawaabicda marka way iman doonaan insha allahu tacaala xagga qawaacidda uu ku dul wareegaya kitaabku qawaacidda usuuligaa laba qaacido ayuu cashir ku dul wareegaya markaynu mid walba marayno un baan tilmaamayna laakiin kusii mashquul qaacidada koobaad waxaa weeye dhowr goorna waynu soo tilmaay ilaa kitaab اlbuyuuc ilaa kitaab اlilah inaynu soo wadnaan u malaynaya alaslu taratub اlxukmi calى awsaafi اlmaxali ila ida culima ilgaau bacdiha bidaliil asalkaas usuuliga ee cadalcum isticmaalaan waa qaacida fi listinbaad khaasatan ceelka marka la maray macnaheedu waxaa weeye nasku meeshu ku yimid suuraة اlmujaadila aladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma maa huna ummahaatim cafwan maa huna ummahaatim in ummahaathum ila laa waladnahum wainahum layaquuluuna munkara min alqowli wazuura maxaa la yidhi yudaahiruuna min nisaa'ihim markii laga soo tegay maxaa la daba dhigay maa huna ummahaatihim in ummahaatuhum ila laa'i waladnahum maxalu nas waxaa weeye waa hooyada maxal الnas laabudda likuli xukmi min cila wاlcilaةu laa tacdu awsaaف اlmaxali maxalka naska uu ku yimid ama mawridu nas baa la yidhahda ama maxalu nas baa la yidhahda tilmaamaha meesha ay leedahao dhan waa in la tixgeliyo o la ictibaariyo tilmaan ay hooyadu leedahay oo laga tegi kara ma jirto allahuma in daliil uu suga mooyeen tilmaanta inay bilaashta marka alaslu waa maxay waa ictibaar awsaafi اlmaxalli walaa yulqa minha ilaa ma ulqiya bidaliil inaad fahanteen baan hooyada waxaa oo maxalu nas awsaafteeda guurkeedu waa ka xaaraan galmadeedu waa ka xaaraan binikaaxin aw bimilki yamiin waa maxram iyo gayaanka ruuxaan ahayn weeye cala ta'biid awsaafta ay leedahoo dhanba waa in la tixgeliyo waa dumar rag tilmaamaha uu maxalku leeyaha waa in la tixgeliyo taasay ku dul wareegaysaa qaacidada koobaad waana qaacida asaasia ninka ka ilduufa wax badan buu kharibayaa fi اlfarciyaati wa fi اlusuuliyaat qaacidada labaadna waa tucaano taqaanaan asalku masaladu hadday tahay mutaradida bayna aslayn asal walba waxaa laga siinayaa xugum ama shabah baa laga siinaya shaaficidu waxay ka cabiraan ida nazaca الshayu ilaa aslayn akhada xukma min hada wa xukman min hada masaladu hadday laba asal kala fiirinayso kana qayb bay ka qaadaan axkaamtiisii kana qayb bay ka qaadaan axkaamtiisii ashay idaa naزca ilaa aslayni abata fiihi bacdu axkaami hada wa bacdu axkaami hada macnahu waa maxay ricaayatan lishabahayn waxaa looga jeedaa ahihaar waa masalo waa farac waa masala fiqiya waxay dhowraysaa laba masalo laba asaloo diinta ka ah. asalka koobaad ay dhowraysa micsanayso ee xaggana u daymoon xaggana u daymoon waa alaymaan wاalaaq kitaabu طalaaq jaar wuu fiirinaya wuxuu kaloo fiirinayaa baab اlyamiini wاlaymanna waa fiirinaya maxaa keenay inuu kala fiiriyo waxaa keenay طalaaqu wuxuu kaa xarimaa markaad islaanta furto islaantu xaaraan bay kaa noqotaa galmadeedu ajnabi bay noqotaa dihaarkuna markuu dhaco islaanta maxay noqotaa galmadeedii xaaraan idan dihaar wuxuu shabahay طalaaq idan xaggaas waa eegay wuxuu kaloo eh, dihaar fiirinayaa dhaar iyo aymaanna waa eegaya maxaa yeelay dhaaraha laga kafaara gutaa dihaarna waa kafaara gutaa waad fahanteen baan u malay marka addihaar wuxuu milicsan axkaamtii alaaqa wuxuu kaloo milicsadaa axkaamtii aymaantana wuu milicsadaa annaga shaaficiyada ah, waxaan leenahay addihaar waxaan xoojinaynaa inuu shabaho fii aktari axkaamihii u shabaho alaaqa idan tashbiih الظihaari bالطalaaqi huwa اlmurajaxu cindana fi akar اlmasaa'il hal masalo ama laba mas'alo ayaan dihaarka siinaa axkaamu اlaymaan waa ay fahanteen baan u malay labada asal waa labada qaacida waa qaacida qawaacid usuuliya weeye qawaacid kaloo fiqignu soo maray waa iman doonta waxaa ugu muhiimsan qaacida aynu ku soo marray fi kitaab الضamaan wa fi kitaab albuyuuc ay ahayd lafdigu hadduu sariix ku yahay fii baabihi wawajada nafaadan fii mawduucihi lam yakun kinaayatan fii hayrihi waynu soo marteen lafdigu hadduu macnihiisa ku cad yahay meeshuu ku cadyahayna lagu fulin karo lagu dhaqangelin karo kinaayo iyo noqon karo fii hayrihi lafdu alaaq haddii la isticmaalo fii baabi dihaar waxaan ku xambaaraynaa lafdiga alaaqa inuu alaaq yahay dhihi mayno waa lianna alaaqu waa sariixun fi alaaq fii baabihi waana la fulin karaa islaamta waa lagu furi karaa mar haddii baabkiisi lagu fulin karo asna macnihiisu ku cad yahay lama dhihi karo waa dihaar kadalika haddii lafdu dihaar la isticmaalo islaamta lagu ridayna dihaar lagu fulin karo lama dhihi karo waa alaaq qaacidana waad soo martee asalka qaacida labaad fiqiga waxaa weeye qaacida in badan soo maray itibaacu اlalfaad iyo muraacaat اlmacaani macnaha la milcsan masaailka marka laga hadlaayo mise lafdigaa la milcsanaya halkanna waxay qaacidadaa ku lug leedahay dihaarku wuxuu ahaa xukm jaahili ah xukm ah ayuu ahaa ma waxay carabi u taqaanay dihaar baan tixgelinaynaa markaan marayna fiqiyaadka oo waa itibaacu lalfaad mise macnaha dihaar ku jira oo in dembi uu keenayo oo islaanti kaa xaram noqonayso ayaan milicsanaa hal ilmuctabaru itibaacu اlalfaad fi dihaar mise muctabarku waxaa weeye itibaacu muraacaat اlmacaani labadaa qaacidadana in badan bay soo noqnoqon marka aanu bilowno marka wuxuu ku bilaabay baabka koobaad oo yasixu kullu yasixu min kuli zawjin mukalafin walow dimiyun wakhisiyu ayuu ku bilaabay marka waana baabka koobaad ruknigiisii oo arkaanta ku saabsanaa ruknigii koobaada ahaa الزawjaan ama almudaahir wاlmudaaharu canha marka mudaahirka buu ku bilaabay wuxuu hi yasixu waa asaxaa dihaarkii dhabartan hooyadii baa laga dhabartamay na dhihi jireen wadaadihii wax loo laqbayn jiray saasayna ku runta ayib yasixu waa asaxayaa dhabartankii baa asaxaya min kulli zawjin nin walbo xaas leh min kulli zawjin waxaa halkaa kugu cad haddii nin ajnabi u dhaho le waan kaa dihaaray de waxaawey waa iska bilaash zawjba ma tiifooy zawjkaasoo mukalafin la mashaqeeyo ilaahay xil saaray bimacnaa waa baaliq caaqil ah mukhtaar ah mukalaf marka intaasaa ku jirta waa inuu baaliq yahay cinda aljumhuur baynu ujeednaa hadda ama cindana cala aqal haddaynu shaaficiyanahay waa inuu baaliq yahay caaqil yahay mukhtaar yahay waa nin caqli leh qaangaada oon la dirqiyin ku dhawaaqidda dhabartanka lagu dirqin haddii sidaa la yidhi baxaya marka falaa yasicu talaaqu dihaaru sabiyin walaa majnuunin walaa mukrahin sidaa ma aha mukraha ugu diidan ayib waana soo marra marka ilmo yaroon qaan gaadhin hadduu dhaho islaantii loo guuriyo waan kaa dihaaro waa kaa dhabartamay dihaarkiis waxba kama jiraan xaggee shardigaa ka keenteen shardigaa waxaan ka keennay naska wainahum layaquuna munkara min alqowli wazuuran adihaaru waa kabiira min waana xaaraan idan yaa dembi iyo tatiin miyuu qabtaa mukalaf baaliqa idan isagii meesha waa ka baxay majnuun muxuu u baxay maxalu takliifa ma aha dembiba ma qabto waa ka baxay maxaa kuu soo haray mukrahna hadda meesha waa ka baxay waxa lagu saaray waa naska aayadda ma aha in layska tuuraayo mutuunta marka fiqigu masaa'il badan bay ku dhisanta waa khulaaso adiladeena ku dhisan ayb aan iskaga tagnay wuxuu ihi sheekhu marka ka alaaq lanna alaaqu lmujnun ma asaxaynin wakadalika alaaqu sabiyi ma asaxaynin wakadalika maxaan asaxaynin alaaqu lmukrah ma asaxaynin cala araajix waynu soo maray walow dimiyun walow kaana almudaahiru dimiyun bay noo qoray laakiin sidan waxaa ku fiican carabiyada in la kordhabo oo kaanay isimkadi la gooyo iltamis walow khaataman min xadiid oo kale wey walow kaana dimiyan baa ku fiicnayd wakhisiya saasaa asaloo fiican laakiin nabigu dhaqan buu ila inuu isticmaalo tacbiirkaa luuqna looga waayi maayo iyo qiil ajrumiga looga waayi maayo aan iskaga socon walow kaana almudaahiru haba noqdo dimi mid dimi oo ahlu kitaaba ha noqdo maxaa yeelay lama kala qaadin baan leenahay kufaartuna waa mukhaaabuna bifuruuci shariica ilaahayna waa idlaaqay ayib halkaasa anagu la mara marka abi xaniifiya maalik baa nagu diidan ayib oo iyagu waxay leeyihiin ahlu kitaab yahuudiya nasaaro dhabartankooda iyo dahaarkoodu ma asaxaayo sidaasay leeyihiin annagu waxaan idhi waa qiyaasu farcin calaa farcin bijaamicin aw biwasfin aw bicillatin halkaas anagu taaganahay waxaan u nidhi dihaarka dimiga waa asaxahaya waxaan leenahay soo ma asaxaynin alaaqa dimiga yasixu bilitifaaq dimigu ama yahuudiga ama nasraanigu xaaskiisa inuu furo way bannaan tahay dalaaqana uu dhacahaya dihaarkuna wuxuu ahaa mulxaq ama maqiis cala dihaar buu ahaa cafwan cala alaaq dihaarkuna wuxuu ahaa wax looga qiyaas qaatay alaaqa maxaa ma ma huwa aljaamic cilladu maxay tahay bijaamici ana kula minhuma waa sabab yuxarim alaaqu wuxuu xarimaa furitaanku wuxuu keenaya islaanta inay xaaraan ka noqotay dhaqaaxo dihaarkuna waa xarimaya cilladaasaa ka dhaxaysa waxay nagu bushiyeen oo yidhaahdeen wadaaduhu waa qiyaas fi lasbaab waa qiyaas biasbaab bushigaasa qaa'ima laakiin waan iskaga tagayna dhibba ma laha almuhim waxaan leenahay marka waa farac farac la ilxaaqiyey ama waa farac asal la ilxaaqiyey bicillatin cilladoo xugum ah ilan cilladu xugum bay noqota fii baab lusul waad garanaysaan waa maxay waa ataxriim waa ataxriim taxriimu kulli minhumaa lilmudaahiri canha wlmualaqi wlmualaqa mid walba uu xarim xarrimahaya halkaas adugu maraynaa aan iskaga tagno wa khisiyun mid dhufaanna waa ka asaxaya mid dhufaanan iyo mid xinyaha laga baxshay iyo mid cinina iyo mid bahona kulligood hadday islaamta ka dihaaraan oy ka dhabartamaan islaamta ay ka dhabarteenoo waa ka xaaraan ilaahay kafaaro gutaanna uma galmoon karaan maxaanu ku keenay bidilaalati taiim qiyaasu dilal w la ohan jire qiyaasu dilaal haddaad jaaur ninkan horaanba wax ma haynin muxuu ka dihaarahaya hooyada dhabarkeedaad iga tahay horaanba maxaad haysayda aan kugu qabin karaa kugu dhacdee waxaan leenahay waxaan meesha usoo gelinay qiyaasdilaal leesh ninka khasiga ee dhufaan dhufaanan ama bohonka ama ciniinka ah ka dihaaro xaaskiisa horta ma ku dambaabi waxaan isaga ahaa maadaama uu ku dambaabayo ta'fiimka sayadullu calaa sixati dihaarihi dambaabku dambaabay wuxuu tusahayaa dihaarkiisu inuu asaxayo hadduusan dihaarkiisu asaxayni dhabartankiisu ma dambaaben wey qiyaasu dilaal loo yaqaanaa in asalkaiyo faraca la isku ilxaaqiyo xukumkii ama laazim اcila aw daliil cila aw aar min ahaar cila waxay odhan jiraan iskaga tago wadihaaru sakraanin ka alaaqihi wadihaaru sakraanin ka alaaqihi wuxuu la mid yahay mid sarqaamo intuu khamre cabay waa sakraankaas waa inuu yahay sukr ku dan ku dambaabayo horaan baynu soo mara fi kitaabi alaq baynu ku soo maray waa daabi daabit fi kitaabi dahaar cinda shaaficiya wadihaaru sakraanin ibu lmid horana waxaynu soo maray fi kitaab alaaq sakraanka ku dambaabay wuxuu cabay ku saraamay ku xadgudbay xaaraanta cabay alaaqiisu inuu asaxahayo cuquubatan lahu ayb wabitaali tamyiiskiis wuxuunbaa ka jooga wain dahaba akaru caqlihi ka alaaqi weli waa asaxahayaa wey khilaafna waa ku jira wuxuu u gudbay marka markuu ka baxay rukniga koobaad ee ku saabsanaa mudaahirkii ama zawjki uu ka baxay wuxuu u gudbay lafdu siyaqdii ama alfaadii dihaarka siiqadii ama alfaad lafdu tashbiih lafdiga dihaarka la isticmaali doona waa laba ama waa kinaaya ama waa sariix sariixna waynu soo maro inuu yahay waa lafdiga ku cad macnihiisa macno kalena aan ixtimaalaynin ilaa calaa bucdin ilaa calaa bucdin niyada marka mukalafka iyo wuxuu sheegaya marka lama ictibaari wasariixu sariixu dihaab an yaquula inuu yidhaahdo wey lisawjatihi xaaskiisi anti aduu gabadh yahay calaya dushayda aw minii xaggayga aw maci la jirankayga aw cindii agtayda ka dahri ummii hooyada dhabarkeedaad iga tahay intuba waa isku alfaad anta calaya ka dahri ummii naskaa ku yimid xadiidkii muxuu ahaa aws ibnu saamit cubaad ibnu saamid walaalkii gabadhii aclaba ee khawla binti malik bn aclaba gabadhaas alansaariya markuu ka dihaaray alfaadu isticmaala waxaa ka mid ahaa inuu yidhi anti calaya ka dahri ummi marka naska xadiidka ku yimid inta kalena waa la macno alfaada la ilaalin mahaye macaha la ilaalin waatayna markaan dihaarka marayno ma alfaadan ku dhagaynaa nusuusta ku timid mise lafdi walboo la macno ah lafdigii naska ku yimid waa isku mid haddaad tidhahdo anta calaya ka dahri ummi adugu aniga dushayda waxaa tahay hooyada dhabarkeedo kalaad iga tahay aniga agtayda aad tidhaahdo xaggayga aad tidhahdo minii ama macii aad tidhaahdo kulli waa isku maca maxaad ujeedaa oodo qaadadeedu iyo baain jidideedu iyo baacinteedu maxaad tidhahdeen waa isla burugayntii ayb waa lafdi sariixa wakadaa waxaa la mid ah anti anti ka dahri ummi sariixun hadduuba gooyo oo aan isidhaado calaya bu usan dhihinba calaya maba sheeginba wuxuu ka bilaabay gabadha inuu la hadlo anti ka dahri ummi buui adigu heblaay hooyada dhabarkeedoo kalead iga tahay sariixun weeye fi dahaari cala saxiix haddaynu qabsanno khilaafka kasoo jeeda waa khilaaf daciif jiddan saas waad soo marteen bay ila tahay wa qowluhu uu yidhi ninkii mudaahirkaa jismukii jirkaadu gabadh yahay waa xaaskiisa aw badanuki gankaadu aw nafsuki naftaada ka badani ummi hooyaday jirkeeduu iga yahay aw jismaha ama gankeediibuu iga yahay aw jumlataha duduubkeed buu iga yahay sariixun fi dihaari alfaadaas maxaa wuxuu yidhi anti calaya ka jismi ummi ka badani ummi ka nafsi ummi maxay la mid ka dahri ummi intuba waxay la ka dahri ummi intuba wuxuu hi aw juml ama duuduubkeed hooyaday duuduubkeedoo kala dhiga tahayb idaylkeed sariixun weeye fii baab dihaar oo ku cadyahay leesh waxaan leenahay ka dahri ummi markaad tidhi maxaad iska xarintay islaantaadi maxaadna ku shabbahday hooyada oo xaaraankaa ahay idan xubin xubnaha hooyadaa ka ah ku istimtaacoodu soo ma ahayn haddaad zawjadii xaaskii kuu banaanaa ku istimtaaceeda xubin xubin kamida ah, aad hooyadaa xubnaheeda ku shabahdana waa nafsa shay xaaskood hooyadaa ku shabahdo ama xaaska xubnaheedii ood xubnihi hooyadaa ku shabahdo waa isla meeshi waa isla meeshi ictibaaran lilmacna macnaha meesha ku jira waa maxay mid walba waxaad ka xarintay shay kuu banaanaa shay kuu bannaanaa ayib marka kanoo kale waa maxay maa laa yaqbal tabciida waad soo marteen fataxriimu bacdihi ka taxriimi kulli waad soo marteen shayga aan qaybsami karin inaad tara islaan yahay qaarka hora xaaraana qaarka dambana waybi ma socoto ma kala haro xukumka asaga shayga aan kala ree kala hadhayna haddaad qayb kamida ku urursato inta kalena waa raacdaa waad soo barteen waxba yaadin ku ulgoyn waladharu sida muuqasho badan waxaa weye ana qawlahu ninka weedhiisu u yidhi kayadiha hooyaday gacanteedo kale iga anta calaya ka ummi buuri aw batniha ama beerka iyo boga hooyadoo kale iga tahay buuri aw sadriha laabteeda iyo xabadkeedo kale iga tahay dihaarun wayaasagun waa dihaar wa cala alqowl اjadiid waana qowl qadiima lishaafici wa bihi qaala maaliku wa axmed axmed iyo maaligna sidaasay ku tageen nafs alqadiya weeye macnuhun baa la eegayaa mid walba waa maxay waa taxriim limaa kaana mubaaxan gacan kuu bannaanayd laab kuu bannaanayd bog iyo beer kuu bannaanaa oo xaaskaada kaaga bannaanaa yaad ku shabbahday xubnihii hooyada aan kaaga bannaanayn idan mid walba waa isku mid wey wakadaa waxaa lamida ka cayniha anta calaya ka cayni ummi buy hooyaday isheedoo kalaad iga tahay waa war badan yahay ma ogta meel warfartuu gelinhaya wakada waxaa lamida ka cayniha inuu yad in qasad hadduu oola jeedo dihaaran dhabartan hadduu oola jeedo waa dihaar kadaa manhaajna waa inaga soo mara khilaaf ma tallaaba ama ma gudubto khilaaf baa ku jira idan inagu ma naqaanee xubno markay carabtu cuskadaan ama ay sheegaan ixtiraam iyo qadarin oga jeedaan iyo xubnaysan oga jeedin baa jira cala arasi walcayn baadihi soo hadda maydan maqal hebel warkaa ma yeelaysa calaa rasi walc waa maxay waa qadarin iyo ixtiraam markuu wadaadku yidhi hooyadii ishoodoo kalaad iga tahay waxaa dhici karta inuu ujeedo ka dhabartan iyo dihaar waxaa kaloo dhici karta ixtiraam iyo qadarin gabadhii aad baan kuu jeclo waxaa weeye xaalkaadu ma sahlan in ujeedana waa dhici karta marka maadaama khilaafka uu ku jiro iyo milicsiga saasuu khilaafka u galay ayb wain qasada hadduu oga jeedo lafdiga caynta sheegidiisa karaamatan qadarin fala ay fala yakunu dihaaran dhabartan ma noqonayo wakadaa waxaa lamida uusan dihaar noqonaynin in alaqa weerdha hadduu sii daayo xaggana uusan waxba niyaysnay wuxuu hi anti calaya ka cayni ummi war maxaad niyaysnid markaasaa lahayd niyo waan iska idhi dihaar baan oola jeedayna muusan niyaysanin niyo la-aan bay hawsha noqoto wuu iska idlaaqay maxaa yeelay ayadna markaasi filas haddaynu qabsano dihaar ma aha dihaar ma aha macnihi aynu soo tilmaano u noqon hayaa masaa'ilkan khilaafka ku jiro o dhan wuxuu u laabanayaa mulaaxadaة اlmacna oo taxriim اlistimtaac ah aw itibaac اlmachuud min ahihaari fi ljaahiliya labadaa macno ayaa la misanaya waxaa kan dambe loo yidhi dihaarmaa calasaxna waxaa weeye qaacida aad soo marteen ashaku fi sabab laa yaqtadi lxukma waad soo martay haddii sababkii laga shakiyo sugnaanshihiisii xukunku ma ansaxaysiisuba maxaan ka shakinay weedhan uu la yimid uu yidhi anti calaya ka caynu ummi uu yidhi waxaan ku baltanay ma lafdi dihaar ahba oo islaamtii kaa xarimaya mise maya waxaan leeay marba haddii sababkan shiki galay alaslu waa maxay baqaau maa kaana calaa maa kaana waxaan baaqi ku noqonaynaa in islaamtu xaaskaadi tahay cismadaada ay ku jirto istimtaacay weli kuu bannaan yahay wax kaa xariman uusan jirin labada qaacidana qaacidana laguma khaldama sidiisuba haddaa laga shikiyo shardigii mahirgala mise ma hirgelin ama laga shakiyo sababkii ma hirgelin mise ma hirgelin xukunkaasi waa laqi falaa xukma الshaku fi الsababi ay fi taxaquq الsabab والsharطi yulغi اxukma yulغi اlxukma haddii laakiin maanici laga shakiyo maanica waa layska tuuri xukunkuna wuxuu baaqi ku noqon sababkiisu hore nin baad islaamnimo ku ogeyd wadaad baa hoosta ku yidhi ninkan waa gaaloobay xaggee ugu daba tukanaysa waxaad leedaha anigu waxaan ku ogaa isagoo muslime gaalnimada aad la ordayso war ooma haya iga leexo ilaa aada hubsato waxaa inuu ku dhacay maxaad u degi xukunkiisii hore ood ku ogeyn lianna waxaad ka sakiday sababkii ka guurin lahaa ee ka ragi lahaa islaamnimada oo kufriga ah shaki baa galay waxaad leedahay alaslu waa anahu muslim ilaa uu sugnaado sababkii gaalnimadee naaqilka ah qaacidan badan banu soo marra ku noqon maayo wa qowluhu uu yidhi ra'suki madaxaadu aw dahruki dhabarkaadu aw yaduki gacantaadu calaya dushayda ka dahri ummi dihaarun fi اladhari nadara lilmacna macnihi horenu soo sheegnaa ku jira ictibaaran lilmacna lalmachuudi fi اljaahiliya maxaa yeelay alfaadan iyo weedhahan carab maysan isticmaali jirin fi اljaahiliya haddaan marka aan dhahno waxaan raacaynaa itibaacu اlalfaad اlmachuuda fi اljaahiliya rasuki iyo caynuki iyo sadruki iyo banuki iyo hawlaha ma jirin idan dahaar meesha ma imanayaan leeda alfaadda haddaan ictibaarino iyo curfigii iyo dhaqankii jiray filjaahiliya dihaar wixii loo yaqaano waxaanu dihaar u yaqaaneen inuu yidhahdo ninku anta alaya anti calaya ka dahri ummi laakiin rasuki iyo badanuki iyo jismuki iyo banuki iyo iisoo qabo hawlihaanu soo tiran o dhan dihaar ma ahayn filjaahiliya haddaba qowlka miicsada marka alfaadda iyo wixii la ogaa filjaahiliya ljaahiliya fi dihaar wuxuu odhanhayaa kan dihaar maaha haddaan macnaha ictibaarinnana waxaan leenaha waa dihaar ka dahri ummi iyo ka ra'si ummi waa isku mid wadaadow xarfi jaamid oho daahiri ah ha noqonina macaanida qoraanso warka inaad fahanteen baan waaan aan u leenahay wuxuu ku dul wareegaya masaa-ishu ictibaaru اlalfaad اlmachuuda fi اljaahiliya iyo maracaat lmacna macnahaasaan oga jeedna aan iskaga tago wuxuu u gudbay hadda adaatu tashbiin wax ka tilmaamo ama u ictibaariyo awsaaf اlmaxali oo ahayd cafwan maal nas maxalu nas oo hooyada ahayd hooyada ahayd idan ninka qaba nasku wuxuu ku yimid hooyo wuxuu leeyahay maxalan nas dhaafi mayno ninkii yidhaahda hiblay anti calaya ka khti ka dahri khti ka dahri jadati ka dahri binti wa camati wa khaalati wixiisu dihaar ma oranaya maxaa nasku wuxuu ku yimid mawrid nas waxaa weeye alum maa huna ummahaatihim in ummahaatum baa layidhi walaysat اlأkhtu wاlcamatu wاlkhaalatu umman nim waxay le niman yahow waxaa idinka hoos baxay asal muhiim oo la yidhaahdo maxalku hadduu wasfi leeyahay awsaaftaasoo dhan la tixgelin karo waxaa xukumka lagu xidhaa wasfiga oogu guda ballaarane axkaam badan inoo dhiiqi kara ila muhimaduna waa maxay aan axkaamta farcinoon badinno oon tarmino oon beeqaanin hooye haddaad ku dhegtaan hawshu way soo urursanaysa ee waxaad tidhaahdaan cilladu waa maxay waa almaxramiya hooyo waa maxram waa haweeney aan gayaankaada ahayn calata weligeed laadan guursan karin haweeney walbo hooye kulamida xagga gayaan la-aanta mu'abadkae joogtadaee daa'imka aan dhahno waa lanna waa wafi ku jira fii maxalli nas ku jiro hooyada ah waana wafi caama inoo dhagi kara axkaam fara badan maqsuudkuna waa takiiru axkaam intaad hooyo la fadhiisan lahaydeen ood ceyeeyo aad bannaanka u tuuri lahaydeen iyo habaryar iyo iyo eedo iyo gabadh iyo walaal waxaa weeye halkaasay marka milicsanaysaa hawsha wtashbiihu in lagu shabaho xaaski biljadati ayaydi ama xagga aabbaha ka timaad xaggoodaa ka timaadee daarun weeye liannaha waa umun waa umun yaydu haddii laga soo tagana waa maxay waa maxram cala ata'biid hay oo adugu waxaad dhihi wiilkaygay kudhi kula hadlayso wiilkaygii bay leedahay gabadhaydi gabadhaadi dhihi ma dhihi karti wuxuu hi inna haada ina ibni haada sayid waa xasan oo gabadhiishu dhashay awow ma marka ayaydu haddaad diidaan maxramnimada aad diidaan iyo cilada waxaan leenahay waa hooyada imaa inaan naska idinku dhejinno waa imaa inaan aan milicsanno macnaha iyo ciladii ayb aan iskaga tagno wlmadhabu ayada ama xaggooyaa ka timaada ama xagga abba ka timaada wlmadhabu sida lagu tegay waxaa weeye darduhu xukumkan in la la mariyo fii kulli maxramin lam yara taxriimuha laa muqdicatin wa zawjati bnin wuxuu hi madhabku waxaa weeye arduhu ardu dihaar mise dardu xukmi dihaar waa isku macno in la socodsiyo uusan jabin wdaliilu yatarib walaa yancakis daliilku waa inuu tooso laakiin isma laabo waxa islaabta waxaa weeye cilalka caqligaah ama alcilal asharciya maadaamay amaara loo badan yahay waqad yakhluqu bacduha bacdan itiraabkeedu shardi maaha dardu xukumkan inuu marhayo socodhayo u gelahayo ukumkwaa xukumka hooyada xukunkii hooyaday hooy haddii islaantaada haddaad ka dhabartantood islaantaada hooyadaa ku shabbahdo say xaaraam kaaga noqon jirtay ayaad haweenka kale maxaarimtaadaaba haddaad xaaskaada ku shabahdo xaaraam kaaga noqonayso fii kulli maxramin haween walboo qaraabada maxram binasab baa hadda loo jeedaa lam yara uusan soo darin taxriimuhaa taxriimkeed oo taxriim xaaraamnimadkeedu abadi ahaa maxaa yeele dumarka waxaa jira qayba markuu banaanaa guurkood waa dambana kaa xaram noqon soo dohor intaad banaan joogtaan islaanta gabadheeda aad shukaansanayso maxay kaa tahay intaad gabadhaba iska bedeshada ayada guursan karta siba u dhacday bacdu saxaabada ugu dhacday bacdu taabiciin laakiin markaad gabadheeda guursato waxaa wey ayadu waxay kaa noqonaysaa muxarama cala tabiid idan taxriimka soddadu ma aha taxriim asli ah ee waa taxriim qaari ah murdacada islaanta ku nuujisay intaysan ku nuujineen cagabadhlaynaysa maxay ku ahayd islaan ajnabiyaday ahayd markaad nuugtood taqdanaaskaedi maxay noqotay hooyo idan xaaraamnimadkeedu waa maxay waa mid soo dariyoo koyta ah abka soo gaadhi ma aha waa abaaru keentay waad fahanteen barmale kiibuu sheekhu ka hadlaaya lam yara uusan soo darin taxriimaa xaraamnimadkeedu xaggee laga qaatay shardiga waxaa laga qaatay alictibaar liawsaaf اmaxal hooyo oo nasku ku yimid maxalu nas ah taxriimkeedu ma mid soo dariyey buu ahaa mid mise mid kula kowsaday buu ahaa waa taxriim abadi ah ciladaa markaan ictibaarn wasfiga aan tixgelinno waxaa meesha ka imanaysa oo ka soo baxaysa murdaca iyo zawjatulibni iyo zawjatulabi iyo wixii la halmaala haddaad islaantaadii ku shabado tira heblaay anta calaya ka zawjati ibni ama ka dahri zawjati ibni ama ka dahri zawjati abi ama aad ka dahri ukhti kaa tahay maxaan leenahay idan waa taxriimkaas waa taxriim daari ah wuxuuna taxriimkii abadiga ahaa ee hooyadu ku jiray wahiya waa maxalu nas aayaddu meeshay ku timid ee kusoo degtay qabatayba waxay tahay hooyo oo haweenay zawjo lagu shabaho macnahaasa meesha ku jira laa murdacatin wa zawjati bnin waana masala khilaafiya culamaa waxay qabaan niman iyo waxaasoo dhan soo gaabiya haweenay walba ooy galmadadii guurkeedu hadda kaa xaaraan yahan markaad leedahay anti calaya aad leedahay xaaraamkaa yahay taxriimka ama ha noqdo muabad ama ha noqdo ama ha taari ama ha asal kala qaad ma laha waa dhacay leey waa dhacay maxay aminacsadeen ciladii maxramiyada ahayd wasfigii maxramiyadaha wasfi ka sarreey oo ah mulaqu taxriim mutlaqu taxriim bay eegeen oo ah miyaad hadda guursan kartaa xaaskaada walaasheed maya miyaad guursan kartaa wiilkaada xaaskiiska maya aabbaha islaantisa oo ayadaa ah maya tii ku nuujisan maya hooyo iyo ayagu waxay wadaagaan mid wal waxaa ka xaaraan ah guurkeediiyo zawaajkeed cilladaa guudnaman fiirino waajib waxayna waa wasfi caam ah oo min awsaafi almaxalli wax daliilo lagu ilqayo lagu turana ma hayno min ictibaarihi inaad fahanteen baan maya asalkaa meeshu ka duulay laa annagu markaas halka mid maxaa ahay ku nuujisay murdica tii ku nuujisay oo lagu shabahay islaanti xaaraan ku noqon mayso iyo wa zawjata bnin wiilkaada xaaskiisii ayb murdicaduna haddee waa taxriimkeedu waa taari wabitaali maxramiyadeedu ma aha xagga quwada iyo awoodda lama eko hooyada oo kale nafaqadeeda biilkeeda waajibkuguma aha ku dhaxli mayso wilaaye iyo suldo kale kuguma laha waa un la khalwoon karta waa maxramkaani murdicadu ama awjat bn de maba ahaba waa tariimkeedu tariim abadiya waa tariim baariya waa ogtihi maxad wax farqooma dhexeeyo su-aaluna waa idinka xidhan yihiin ninkii su-aal qaba meelha ku qorto hadhow markaan cashir ka baxaya weydi xertu way ka calaacaleen qolyaha cajalha dhagaysta way ka calaacaleen baashu inaad kasoo durasaan ganaca kasoo daynaysaan in la maqlayn in duubmaynin waa lagu rafaaday muhiimaddu waxaa weeye waxa udhexay labada kooxood laba wasfi oo ku wada jira maxalu naska oo hooyada ah oo kala guda ballaaran yaa annaguna maxrimida ku dhegnay kuna ku dhegeen taxriimka guud hooyasoo xaaraanka amaha guudkeedu ahaa gabadha xaaska wiilkaaduna ama islaanta ku nuujisayna maxramgaysan noqonin taxriim abadi ah. asli cafwan asliga noqon laakiin waa maxay kullu minhunna waa maxay waxaa xaaraan ka ah, guurkooda xaaraan ka ah cinda dihaar taxriimu nikaaxihinna wa zawaajihinna hooyo guurkeeda waa xaaraan murducana guurkeeda waa xaaraan wiilkaada xaaskiisu guurkeedu waa xaaraan hooyana guurkeedu waa xaaraan taxriimkaa guud bay fiiriyeen somaana soo sharxeen xaggee ishkaalku ka yimid cillo maana ka dhigin sheekh waad waad fakateen maana ka dhigin waa wasfi waa cillo ka mida min cilal maxal baan ku hi tilmaamaha maxalka uu leeyahy maxaa ka mid a mise lama uusan fahmin maxal nas lama fahmin hooyo nas ma ku yimid hooyo meeqa tilmaan bay leedahay hooyadu gaal bay noqon kartaa muslimad bay waa tilmaan waxay noqon kartaa islaan madooyin mid cad waa tilmaan mid dheeriyo mid gaaban waa tilmaan in guurkadu xaaraankaa yahay waa tilmaan in biidkadu waajib yahay waa tilmaan tilmaamaha ay leedahay baa loo jeeda awsaaf lmaxal imise marka tilmaamad bay leedahay ko waa ma cala ta'biid labo guurkeedu waa ka xaaraan idan mar hadduu guurkeedu xaaraankaa yahay murdicana guurkeedu waa ka xaaraan ma aha murdici iyo hooyo waxay wadaagaan mid walba ma guursan karti halkaasay fiirinayaan nimanka wasfigaa guud bay fiirinayaan annaga waxaan idhi maya wasfiga maxramiyada ah ayaanu eegaynaa kaasaan tixgelinaynaa u kala qaadeen waxaan kala qaadnay tanna waa maxramiya taari ah midna waa mid asliye ah waa nadar ijtihaadi ah nadar ijtihaadi ah weeye oo u baahan diqa u baahan aynu iskaga tagno dhib malaha walow shabaha hadduu ku shabaho xaaskiisi bijnabiyatin mid uusan qabinba liladiina aayadiisu qabta ala yudaahiruuna minkum min nisaaihim baa min nisaaihim min nisaaihim hadde ajnabi maxaaskaadiba waa dabdaro walow shabaha hadduu ku shabaho zawjatahu bijnabiyatin mid aan uusan qabin wuxuu ihi anti anti calaya ka fulaan waa islaan kale ma qabaad ka xalima wa zaynab waa gabdha islaamiya wa muallaqati miduu furay uga hor kala tage wuxuu idhi anti waxaata iblaay gabadhii bahweynkeed waadhe aan furay dhabarkeedoo kala dhigatahay waa muallaqo iyo wa ukhti zawjati xaas walaashii buu ku shabaxu uhi anti calaya kadahari ukhtika buui ukhtika walaasha iyo wa biabin buu ku shabahay wuxuu hi anta calaya kadahari abi hooyada darara aabbaheedasa dhigata aabbana muxuu ka doonay hooyaba naftan isu hayay iyo wa mulaacanatin mid laga licaantamay islaana intuu qadfe u zina ku sheegay markhaatiyar uu keensan waay eedna xaq qiran weyday yaa suuratu nuur garhka loo geliyay mulaacano kala tage waa la kala tafriiqiyo tiibuu ku shabahay anti calaya ka dahri fulana binti fulan almulaacana halkaasuu la soo istaagay fadihaaru lahwan fadihaaru lahwan dihaarka meesha galay waa bilaash leesh lilcidaami awsaaf اlmaxal maxalka awsaaftiisoo dhan baa la waayey markaad rabto inaad cilayso xukumka cila usuuliya halkaasaad aadi haddaad marka rabto cila fikiyan waxaad dhihi zawjaba ma aha zawjaa lasu shardin jiray oo min nisaa'in baa la yidhi zawjaba ma ah idan ajnabiya zawja ma ah muطalaqana zawja ma ah wakti zawjatina xaas ma aha waa biabin aabbo nikaxna ma qabto dihaarna ma qabto maxal lilistimtaacna ma aha dumar wax laga dayaba ma aha waaba laba dhadig baa laga hadlaaye wa mulaacana mulaacina cafwan wa mulaacinatin tii licaanta tii zawjta la licaanta iyaduna waa maxay taxriimkeedu abadi ha noqdo taxriimkeedu abadi ha noqdo laakiin taxriimkaas abadiga ah calaa ra'yi jumhuur way wadadaa khilaaf ka qabeen ma aha mid ku yimid lilmaxramiyati walwusl xidhiidhin iyo xurmayada la xurmaynayo iyo nasab midna kuma imanina waa cuqubo la ciqaabahayo mulaacinkii kii lacantaday baa lagu ciqaabaya marka faariqaasaan ku kala qaadnay lakin khulaasada waa maxay mid walba oo kamida kuwaani awsaafulmaxalli baa laga waayay hooyanimo maxramiyo asal ah maxalli nikaax hawlahoo dhan baa laga waayay xariimkii muabadka ah baa meesha ka baxay iskaga tagno wuxuu u gudbay haddii la yidhi dihaar waa ka alaaq waxaad soo marteen alaaqu inuu noqon jiray alaaq mucallaqa iyo munajas hibley haddaabaad iga furan tahay saddex baan kugu furay labaan kugu furay dalqad baan kugu fura adii karta waxaan kaloo soo maray adii karto ramadaan baa inoo soo haya maalinku ramadaan bisho waad furan tahay hibley waa alaaq mucallaq biwaqtin ahaa dihaarna maadaama uu shabaho fi laqlabi alaaqa wixii alaaq geli jiray baa gelahaya ila fii masaa'il wayaصixu waxaa asaxaya tacliiquhu in lagu xidho dihaarkii biwaqtin aw bisharطin aw biwasfin ka qowlihii u yidhi oo kale maalan in daahartu haddaan ka dhabartamo min zawjati اlأkhraa xaaskayga kale faanti heblaay meesha soo fadhida calaya dusheeda waxaad ka tahay kadahari ummi wuxuu yidhi heblaay waan kaa dhabartamay la soco haye fadaahara uu ka dhabartamay gabadhi kale zawjadi kale xaaski kale saara wuxuu noqonaya mudaahira mid ka dhabartamay minhuma ayb midna wuxuu kaga dhabartamay bitanjiiz oo waa zawjada dambe midna wuxuu kaga dhabartamay bitacliiq oo shardi buu ku xidhay shardigna waa la helay idaa wujida sharqu wujida almashruuc waxaan ku dhaqnay marka tanjiiskii iyo tacliiqidu waan waan waan tixgelina wax ishkaala ku jira waa ka socon kara bet walow qaala hadduu yidhaahdo in daahartu haddaan ka dhabarta min fulaanata heblo wa fulaanata ajnabiyatun waa ikhbaar liwaaqic ma aha shardi ayb ee waa tacriif waa tacriif waa qeexid wuxuu yidhi in daahartu haddaan ka dhabartamo min fulaanata heble haddaan ka dhabartamo wa fulaanatun miduu ka dhabartamana waa ajnabiyatun ay tahay waa ajnabi markuu sidaa leeyahay waa tacriif fulana uu ka dhabartan hamoodin wey xaaskiisa hamoodin addoonuu qabo waa islaan ajnabi ah fa khaaطabaha fulanadii buu kula hadlay bidhaari dhabartan lam yasir noqon maya mudaahiran min zawjatihi maxaa yeelay ka dhabartay mid horaan maxalba ahayn lidhaar min nisaa'ihim baa le xaasba kuuma min nisaa'ihim baa mise xaaskaadiba maaha fakhaaطabaha ajnabiyadii buu kula hadlay weeye bidihaarin dhabartan lam yasir noqon maya mudaahiran mid ka dhabartamay min zawjatii maxaa licadami sixati dihaari fi ajnabiy ajnabiy maba gala maba qabto waa maxaa la waaye maxal baa maxalki qaban lahaa dihaarka lama hayaba dihaarku labu firay inay islaamtu xaaskaadi tahay waxaad ku shabahan u yahay maxram calى tabiid cindana wayna soo marray ila tahay midna lama hayaat ilaa an yuriida inuu ujeeda mooyeen allafda ay talafuda allafda hunaa waa ay talafud ayb magacii ba ilaaqay asagoo masdarka ujeeda ilaa an yuriida inuu oola jeedo allafda ay talafuda bilafdi bihaa hadduu leeyahay heblaad haddaan ku dhawaaqo lafdiga dhabartanka ahaa oon hebla ku rido idan wuxuu ujeeda waa maxay atalafud bilafdi dihaar buu wax ku xidhay atalafud bilafdi dihaar buu wax ku xidhay marka idaa islaanta wuxuu ka dihaaray waa ka dhabartamay ayib ilaa an yuriida inuu oola jeedo markuu leeyahay mataa daahartu min fulan ee bimacnaa mataa alaqtu lafda dihaar mataa aطlaqtu الظihaara calى fulan ma eegahaya maxalka wuxuu firanayaa lafdiga soo bixidiisa marka talafudka hadduu wax ku xidho waa maxay xasla hihaaru ilaa an yuriida allafa yatalafa bilafdihaar fayasiru mudaahiran baa meesha kugu jirti horaad lam yasir mudaahiran min zawjatihi laguma dhih yasiru huna mudaahiran min zawjatihi ka nin ka dihaaray buu noqonaya aan iskaga tagno taasi waxaa weeye lianna mujarad atacliiqi bilafdi dihaar buu wax ku xidhay waana la helay idan xukunku waa fulay wey falow nakaxaha hadduu guursado ay fulan falow nakaxa hadduu mehersado wuxuu gumaysanayaa in dahartu min lan somin somar damiirka aad u celinaysa falow nakaxa gabadhii ajnimi hadduu guursado minha ayadii uu ka dihaaro uu ka dhabartamo saara wuxuu noqonaya mudaahira mid ka dhabartamay can zawjatihi اluulaa bixukmi tacliim horan muxuu soo yidhi heblo ka dihaaro ajnabiyadu weeye iyadoo haddaan ka dihaaro heblaay adna waan kaa dihaaray ta waxaan hi horta waa baail wuu iska joogay gabadhii laftirkeeda ajnadi buu afka u dhubo waa guursaday ayadii buu ka dihaaray marka tii dambe uu guursaday buu i dhabarka hooyada baad iga tahay tan waa fakatay tii hore iska joogtay nabad ahayd ee horaan ku badbaaday ajnibid baa laga dihaaray hadda zawjaa laga dihaaray zawjadan dambe dhabartankeedii baana lagu xidhay dhabartankeedii idan isla fakade waa fahanteen bayla tahay wadahara minha saara wuxuu noqonayaa mudaahiran mid ka dhabartamay can zawjati اlأulى bitacliiq wa zawjati ثaaniyana bitanjiis soo maynu soo marin macnaha inuu iska cadiya ilata waxba kaga noqon maayo wasfigii wax lagu xidhay baa la helay waana dhammaatay wy walow qaala hadduu yidhaahdo in daahartum min fulanat اlأjnabiy tacriifun laa shar tacriif weeye shardi ma aha walow qaal hadduu indahartu haddaan ka eh, dhabartamo min fulaan alajamiyi gabadha heble ajnabiga ah fakadalika asaguna dahaar ma jiro wey fakadalika cafwan fakadalika sidoo kale dahaar baa jiro wey tafsiilka horaa kuu imanaya hadduu oola jeeday bimujarad talafudna waa furmaysa hadduu dihaar oola jeeday heblena markaa ay tahay ajnabiyadna dihaar ma asixin maxalkibaaba lama hayo uu ka dihaaro mar dambana tan dambana waa furmaysaa bitanjiis tii horena waa cafwan waa waa waa laga dihaarhayaa bitacliim macnihii baa kugu jira fakadalika falxukmu kadalika kamaa dukira sida lasoo sheegay idaa khaaطabaha bidihaarin lam yasir mudaahiran min الزawja wain nakaxaha wadahara canha saara mudaahiran min الثaaniyati min اlأulى macnihii hore soo martin baa ku jira waad fahanteen malanaya walow qaala hadduu in daharta min fala ajamiya fakadalika macni horaa kugu jira wa qiila waxaa la laa yasiru noqon maayo qiilkan sag warkiisu ma saaran laa yasiru mudaahiran wa ina kaxa wadahar qiilkan wuxuu leeyahay wasfiga ah in dahartu min fulan ajnabiya wasfiga ah wuxuu ka dhigayaa shardi qayd buu ka dhigaya qayd buu ka dhigaya inagu tacriif baynu ka soo dhignay iyo tilmaam wa qiila waxaa laa yasiru noqon maya ninkii mudaahiran mid ka dhabartamay islaantiisii hore mid ka dhaartama noqon maayo wa inaka haaba guursado fulaanadii ajnabiyadahayd wadaaharaha ka deeraayade lianna wasfa aljnabiyati waa sharun cinda alqiil qiilka agtiisa waa shar ee ma aha tacriif iyo ma aha tawdiix idan waana macduum buu leeyay maxaa yeelay markan dambuu firinaya waataad soo marteen halcibratu bilxaali aw bilma'aal qaacidaad soo marteen iilku wuxuu leeyahay wuxuu yihi maalan gabadha heble ee ajnabiyadda ka dihaado heble aduguna waan kaa hee la soco ajnabiyad buu sheegay waagi dambe u guursaday ajnabiyadii markuu guursaday xaasu noqotay buu dihaar ku dhuftaoo ka dhabartamay markan uu ayada ka dhabartamahayuu yii dambe gabadhan waa xaas ajnabiyadda ma ah shardiga hore wax ku soo xidha ajnabiyada lamaba haya bu laakiin dihaar maba jiro marka keelku taagay waad fahanteen tibaara liaal limaal limaal la liaal aan iskaga tagno wuxuu ihi sheekhu walow qaala hadduu yidhaahdo in dahartu minha haddaan ka dihaar aan ka dhabartamo wاlxaal hiya ajnabiyat waa shard huna hunaa waa shard la tacriif hunaa waa shard in dahartu minha haddaan heblo ka dihaartamo aan ka dhabartamo wahiya ajnabi iyadoo ajnabi aan ka dihaartamo falagwon weeye fadharu lahu waa maxay tan dambe dihaarkeedina waa laqwi tii horena waa laqwi limaada ti maslii hore un wey in daahartum min fulana wa hiya ajnabiyatun faqad daahartuki faanta caleyka daarumi buu soo yidhi saasuu iskugu soo xidhay marka markaan waxaa weeye labadii dihaar midna wax kama jiraan soo xooga jirin tan dambe waxaa la waayo weeye shardigii baa la waayay oo wahiya markan dambe uu dihaarku dhacayo ee xaaskii labadii gursada uu ka dhabartamayo ajnabiyadu ma aha waa xaaskiis waad fahanteen baan u maray bacda nikaxna idan muxuu ahaa marka waxaanu dhacaya keliya ta dambaysa keliya hadduu ku rido dihaar munajaza hadduu ku rido unbaa dhici amaa tacliiqii meesha yaallay waa bail lilcidaami wasf d fallaun ay fatacliiqu dihaari lagwun macnahaasaa ku jira meesha waxba yaan isku sii dhiban markuu dihaarku guntamayey wasf اlajnabiya wuu joogay u horraysay markuu ridahayeyna ee dambena waa maxay ee shardigu hirgeli lahaana maxaa baxay wasf اlajnabiya baxay ayb markuu u hawsha u sheegaya gabadha ajnabi bay ahayd wuu sheegay hawsha aan samaynayo laakiin goormuu fawsa fuliyey bacdama ay noqotay xaas iyo zawja ay noqotay licadam inciqaadi fi اlajnabiya marka koobaad haddii laakiin iyadoo ajnabi ah uu riday dihaarki oo aan qabanno shardiga wain dahartu minha wa hiya ajnabiyatu fadaahara canha wahiya ajnabiya middaa ma soconayso ajnabiyad waxaana soo marray ma qabto dihaar ma qabto walow shabaha biajnabiyati baad kusoo barta taa waa ku daayey markii dambe uu guursadayna maxaa la waaya idan laba gud baad u fadhiisa waxaad leedahay horta kii hore waa ka kaco ajnabiyad lagama dihaaro wuxuu yidhi waa guursaday oo ayadoo xaas ii ah ayaan dihaarki riday maxaad leedahay hadda ajnabiyad maya waaba xaaskaadi shadiga aad ku xidhayna la waa inaad ku cilayso binci daami lmaxalli oo marka hore ah inaad ku cilayso bilcidaami اlajnabiyati labadaa macnaa kugu jira wad fahanteen ban umale iskaga tago walow qaala hadduu yidhaahdo anti adugu طaaliqun waad furan ka dahri ummi hooyada dhabarkood kale iga furan tahay waa masale iskagashee afar masale mase shan ku jira waxayna u laaban doontaa qaacida aynu soo maray allafdu ida kaana sariixan fii baabihi wawajada nafaadan fii mawdicihi waa maxay lam yasir kinaayatan walaa majaazan waynu soo maray hadda muxuu yidhi wadaadku wuxuu israaciyey lafdi alaab iyo dhabartanbu isku xidhay wuxuu yidhi anti adugu gabadhya aaliqu waad furan tahay seen kaaga furana kadahari ummigu hooya dhabarkaas qaada kaga furanta muxuu isku xidhay labo fiiri hadda walam yanwi man yooni waxba nin u markuu sidaa yidhi ihaar ma niyoonin walam yanwi ihaar ma niyoonin alaaqna ma niyoonin alaaqu asagu wuu dhiciyo adagii soo maray lafdigu hadduu sariix yahay lama ictibaariyo qasadka iyo niyada mukalafka shay cad haddaad la timaado oo tida wax kaleaan ka waday lagaa dhagaysan maayo ma tamise maha masalada khilaaf ma laha laakiin jahmiyadu iyo murjicadu khilaaf baa ugu jira la socood walam yowxa ma niyooni aw masena waa alaaqa lafdigaha anti anti calaya cafwan anti aaliqun ka dahri ummi xoola jeeda awna waalaaqa waa suuro labaad aw idihaar ama dihaarba ba oola jeeda waad furan tahay gabadh yahay sida hooyada dhabarkeed baad iga furan tahay warka dalaaq baxoola jeedaa dihaar aw humaa ama dihaar iyo dalaaq buu ka ama lafdigii buu qaybiyeyo inta hore oo anti aaliqu xul waxaan oga jeeda biha waalaaqa alaaq baan u jeeday buu ihi bidahri bikadahri ummina oga jeeda ulliqad la furi afarta suura mise shantuba walaa dihaara dihaar ma jiro shan suura meesha ku yaala minhaaj waa lagu wereeraya intaysa ku dhibin ma dhibadmo maxaa tidhi anti aaliqun kadahri umbaasi waad furan tahay gabadh dhabarka hooyada kale walam yawi waxna ma niyoon alaaq horta ugu dhacay dheh ulliqad taagni horta o ulliqad maxaad u furtay gabadha oo loo furay lafdi sariixu alaaqa ka yimi dihaarha ii dambey furanta aw nawa alaaqa alaaq buu niyooday ulliqad aayadna maxaa yeelay lafdi sariixi niyaaba israacayba malageed baba taagalay aw idihaaru niyooday aw idihaar ayuu niyooday ulliqad baan leenahay ulliqad maxaa yeelay lafdu sariix fi alaaq baa yimid nawa aw nabi hawl noo taal waa lafdi sariixa fi alaaq wawajada nafaadan fii mawdicihi lam yasir kinaayatan oo dihaarkii muxuu u dhici waayey wuxuu u dhici waayey suuradan saddexaad waa ti afraad wey suurada saddexaad wuxuu dihaarku u dhici waayey lafdu dihaarna ma sheegin idan lafdigan alaaqiga wacada uu sheegayna waxaan leenahay laa yataxawalu ilaa dihaari soo inaga soo maray ma aha lafdiga sarix fii baabi ku allaa u wareegi maayo baab kale anti aaliqun ka dahri ummi lanna ka dahri ummi alaaqiisiibuu ku tilmaamay anti aaliqun waad furan tahay ka dahr ummi sidoo dhabarkeeda u furan tahay hawshu ma ahayn dihaar madax bannaan ninkuu sheegay ma aha marka alaaq sariixa meesha yaalla dihaar baan u niyooday waxaan lafdigana kaadidaan leenahay lafdigu waa sarix bialaaq falaa yataxawalu ilaa dihaar u wareegi maayo waa suura araad aw huma anti aaliqun ka dahri ummi wuxuu waxaan oga jeedaa furitaan iyo dhabartan baan labadaba ka wadaa waxaan leenahay ulliqd horta lisaraxati lafdi alaaqi fi alaaq niyana waabad la yimid kudaysay dhabartan dhabartan waxaa le cadami tacyiin ma soconayo niyadiisu niya saafiya mi waafi wuxuu ku dhex jiraae alaaq buu ku dhex jira licadami الtacyiini walicadami lafdi الsariix aw mase wuxuu ku yidhi tee si dahar lama haya hade aw huma baan ka hadlaynaa lafdu dahar meesha ma yaalle waxaan weeye lafdu alaaq baa meesha yaalla ee wuxuu yihi lafdigaas aan ku dhawaaqay ee anti aaliqun ka dahri ummi ah waxaan ka waday alxajara bicusfuurayn islaamta inaan ku furana waan rabay inaan kaga dhabartamana waan ka waday waxaan leena horta dulliqad lafdi dalaaqu cad baa la hayaa niyana waabaad sheegtay khayr maxaa kuu soo hadhay dahaar ma jiraan leena muxuu u jirin lafdi kiisu cadda ma hayno niyadiisuna niya saafia ma aha lam tucayin lam tucayin niya bal waxay ku dhex jirtaa fii jumlati alaaq walaasu baqaa maa kaan calaa maa kaan shaki baa ku yimid sababkee dihaabka inuu guntamay asalkii maan u laabanayna soo iskama cabo aan ka tago aws wuxuu ihi wuxuu ihi hadda kaartu bilaaba wuxuu ihi lafdigaan qaybin buu niman aws wuxuu ihi qaala aw cafu aw nawa aw nawa dihaara dihaar buu niyooda aniga khaa ba ii qora aw dihaari baa ii dhigan waa khaa aw dihaara aw nawa dihaara dihaar buu u niyooday bianti taaliqun ninkii u hoos dhigan tahay ha iska kordhigo ani way kor hoos dhigantahay ma aqaan wuxuu hoos dhigay wuxuu yidhi waxaan oga jeedaa nin yaha degdegin laba weedhood baan ku dhawaaqay anti taaliqun kowdha buui ka dahri ummina labadheh labadaa weedhood ta hore oo anti taaliquna dhabartan iyo dahar baan ka waday wa alaaqa alaaq baan ka wadon ka u nigeysnaa ka dahri ummina maxaa le markaa ulliqad labaduba waa suuradii shanaad sooma ulliqat waa la fuli maxaa meesha ma iman karo anti aaliqun dihaar baan ka waday kaama dhagaysanayno lanna lafdigu wuxuu sariix ku yahay fi alaaq buu sariix ku yahay mar hadduu ku cad yahay alaaq dihaar horta ma noqon karo taa waa masalo walaaqaan ka waday kadahri ummina kadahri ummi waa lafdi ku cad dihaar buu ku cad yahay idan alaaq ma noqon karo w alaaq ma noqon karo sariix ma noqon karo laakiin niyada ayaan tixgelina ulliqad baan leenahay limaada waxaan leenahay alaaq meesha ku sheegan yahay wa anti aaliqun kadahari ummi mar haddaad abad kala qaybiside lafdigan ma aha alfaad kala istiqaali karta lafdigu cinda culama alcarabiy haddii idaa quyida bilkalaami maa laa yastaqilu canhu waxaa weeye waxaa laga soo qaadaa kaljumla اlwaaxida mustanaha imsnaamihu iyo aadaadku miyaa la qaybin karaa lama qaybi warkan war isku xidhan wey anti aaliqun kadahari ummi waa lafdi wada socda oo dihaar horta meesha ma yaal alaaqna ulliqad baan leenahay inaan lafdiga hore ictibaarino iyo inaan niyada kuu ictibaarino oon dhahno niyada uu la yimid iyo lafdiga aan isku qabanno oo sidaa ay ku furanto labadaas hore waa suuragal walaa dihaara dihaar laakiin ma jiro dihaar isagu ma jiro lafdi sariixan lamuusan imanin lafdi kinaayo noqon karana oo niyo lagu xoojiyana ma hayno lafdi kinaayo noqon kara oo kinaaya fi dihaar ah maca taqwiyati biniya ma hayno sariixun fi dihaarna ma hayno idan falaa dihaar soo gabagabay laakiin alaaqa waxaan haynaa isagu alfaad fariixaan u haynaa ulliqad walaa dihaara sidaasu aan iskaga tago oo mase qaala wuxuu yidhi aw nawa alaaqa alaaqan oola jeeday bui bianti aaliqu wadihaarna bilbaaqi baan ooga jeeda ulliqad ulliqad way furmaysa wuxuu yidhi aw atalaaqa alaaq buu niyooday muxuu niyooday bianti aaliq buu u niyooday wdihaara dihaar buu u niyooday bilbaaqi inta kale ka dahri umiina wuxuu u niyooday dihaar waxaan leenahay ulliqad way furmaysaa o maxay u furantay lanna waxaan haynaa de sariixu alaaq ba anta aaliq baan haynaa maxaa ku yimi dihaar ma hirgelahayaa dihaar waa hirgel lakin waxaan fiirina meeshu ku dhacay intii dambe ka dahri ummi waxaan oga jeedaa baa tii dihaar baan oga jeedaa ti hore loo diiday tr waaan u diidnay walaaqa furitaan baan u jeeda bidahari ummi ta waxaan u diidnay alaaq baad niyeysatay bidahari ummina waa lata isma keenhayaan dahri ummi waxay ku caddahay sariixun fi alaaq cafwan sariixun fi dahaar waxaad oola jeedayna furitaan baa isma keenaysa midda ayada laakiin hadda wuu roon yahay muxuu u roon yahay anti aaliqu waxaan ka waday alaaq baan ka waday ka dahri ummina waxaan ka waday buuri baaqiga lagu sheegay waa lafdiga dambe oo bikadahri umiga wey baaqiga waxaan ka waday buu ihi baan ka wad ka yeelaynaa lanna waa lafdi fi fi dihaar haddayn ka badbaadno weedha isku xidhnaanta isku xidhan tahay ee istiqlaaliya la-aanta ku celeyaan ulliqad way furmaysaa liwujuudi sariixi alaaq wa xasala dihaaru dhabartanna waa hirgelahayaa in kaana alaaqa rajcatin hadduu alaaqu ahaa islaam lagu noqon karo uu ku dhacay maxaa yeelay hadduu alaaq baa-ina yahay ajnabiyo weeye ajnabi inaad ihaar ma qabto ayib anti aaliqun waa alaaq garanay ka dahri ummina waxaad ihaar baan ka waday sax baan leenahay ihaar baan ka sax weeye waa lafdi sariixa fi fi dihaar inkastoo isku xidhnaanta istiqlaalla-aan ay keli aan kuu dayno waxaan eegaynaa maxalka aad ku ridaysa laakiin ad oola jeeto gabadhaad oola jeed waa gabadhe waa xaliim xaliimniyaad hadda ka hor furtay saddex bay iga furtay ka kac baan leenahay ihaar ma asixin dalqad baan ku furay waa rajciy waxaan leenahay dahaarkiina waa hirgelay waxasala dihaaru dahaarki waa hirgelaya liwujuudi lafdihi in kaana alaaqa rajcatin hadduu ahaa weeye alaaqii horee dhacay ila mid ba horey soo maaha soo anti aaliqu min alislaanta wa ku furanta wuxuu ka hadlaya waa hal islaam laba lafdi buu tuuray anti aaliqun ka dahri umigu wuxuu uhi weedha hore anti aaliqun waxaan ka wada furitaan inaan xaliimo furo furantahy baan leenahay maxaa dhacay dalqad dalqadda hadday tahay laba horaan soo dhigtii u dambaysay isnaanta maxay noqotay baa intan dambe ka dahri umi dhabartan baankeed waxaan lena waba kama jiraan lianna maxal lama hayo haddii anta taaliqun dalqadii ku baxday ay laba tahay ama ay hal tahay islaantuna wax ku dhiman waxaan leenahay gabadhii horaan waa furantay dihaarna ku darso dihaarna ku darso oo dihaarku xagee ka yimid ka dahri umi wadaadku dihaar ka wada anti aaliguna alaaq buu ka waday laba nabar baa kugu dhacaya alaaq oo anti aaliqun kugu yimid iyo dihaaru kugu yimid kadahari ummi wan isfahno maynayna ya ma intaasoo l waa la qaybin waa lafdiga keligii lafdiga qaybna waxaad ka dhigay alaaq alaaqaa marka fiirin ma rajci ba mise waa ba hadduu rajci yahay oo gabadha wax u dhimanaa waxaan leenahay dahaabkuna waa ku qabanayaa in kaana alaaqi waa alaaq lagu sheegi waa alaaqi ku dhacay anta aaliqun weedhaa ku dhacay faslun fasalkan waa baabka labaad baabka labaad axkaamtiisu waa iska dhib waan dareynaya insha allahu tacaala fii axkaamihi axkaamtiisu waa nusoo saddex bay ahaayeen in dihaarku uusan bannaanayn sidiisuba uu xaaraan yahay kabiir min alkabaa'ir iyo in ay waajib tahay qabla alwad inaad gudato iyo wujuubu alkafaara soo mayna soo marin cala almudaahiri ninka dhabartama dushiisa waxaa ah? kafaaratun kafaara gud wayna iman doontaa iyadoo faahfaahsan idaa goortii caada uu islaanta ku laabto cawdki muxuu yahay muhiimadda laga hadla waxaa weeye islaantiiba waxaad ku shabahda hooyada mar haddaad hooyadaa ku shabahday hooyada miyaad haysan kartaa binikaax walaa biayri nikaax islaantii lagu shabahayna lama haysan karo macnaa horta waa in isla fahmo hooyadaa sadan xaas ooga dhigan karin gacanna oogu jiri karin iyo cismo islaantii lagu shabahayna afkaada markuu ka soo baxo hooyada dhabarkeedu kalaad iga tahay waa inay dhaqaaqdo haddii intaad lafdu dihaar tuurto haddana soo giri weynaato maxaan ku leenahay wixii aad sheegtay baad burisay wixii aad sheegtay ayaad burisay marka maxaa laga rabaa dad burisay kafaara gud baa lagaa rabaa uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxuu raqabatin mumina fataxuu raqabatin cafwan min qabli an wahwa cawdkii noqoshadu waa maxay noqoshadu saddex madabbaa ku jirta noqoshadoodada waxay dhaheen waa markaad islaamta ka dhabartanto inaad niysatod casmiso inaad xaaska kusi ahaato wadaada xumee waa galmo alcawdu hunaa waa galmaday dheheen niman waxay dhaheen waa shaaficida u fogeen waa in islaamta markaad ka dihaartaba aadan furitaan degdega raacinin waxaa tiri anta calaya anti calaya ka dahar ummi waa iska koob shahay siyaata waa iska fadhiisato waxaan leenahay qad cudta islaanta waad ku noqotay warkii aad sheegtayna burisay baan leenahay oo xaggee ka yimid automatigaas automatic wuxuu ka yimid hooyadaa miyaad sikin iyo daqada haysan kartaa maya islaantanna hooyaad ku shabahday waa hooyada oo kale fiji oo maxaan u fijiyaa waxay ku dhaqaaqleeda ku dhaqaaq saddexda ugu kordumi ama laba ku sidaa ama xabad kala dhaqaaqa haddaad bihaar afkaadu ka soo baxo xaggana aad faajafaajooto waxaan ka soo inaad buurisood ka noqoto wixii horead ku hadashay oo ahaa bihaarka uma yacuuduuna limaa qaalum yacuuduuna maaha mar labaad ku celin daahiriin saasa ka fahmeen daahiri waxay dhaheen dihaar wuxuu asaxaa inaad tahay anta calaya ka ummi uma anta calaya ka ummi wa aaliatan wa raabicatan wa khaamisata ku celiso aahiri oo niman dhib badan iskaga dhigay cidlaa naskay ku dhegeen uma yacuduna laga dheh laakiin fuqahadu waxay leeyihiin uma yukhaalifuun w maanu yacuudun yukhaalifuun lima qaaluu min qabl waa naqdi waa burin hooyadii baad iga tahay maxaa lagu ogaa inay dhaqaaqdo gabadhu furitaankeeda aad siisayso bis lagu kala tago waad sii daahday macnaheed waxaa weeye igama gubataa tiri wixii aan shay ka kac weeye wali laga sheegahayay ereyga makanku lahaa meel kalaan ka lahay afka kama lahay almuhim oo hadda kan hadda aan leeya qabsow wahuwa cawdku waxaa weye an yumsikahaa islaanta uu ka dihaar inuu sii haysto bacda dihaari intuu ka dhabartamay kadib adihaar almuabad baa kan loo jeeda hadda la soco zamana imkaani furqatin muddo kala tag uu suurogalayo intay duunaha la ekaa islaantii markaad ka dhabartantayba haddii muddo aad ku furi karto ay kula sii joogto kaannaka xutta ila zawjati wanaaata wanaqata dihaar dahaarka inaad burisaa laga soo qaadaya macnaha inaad fahanteen idan waa aayaddu taasay ka hadasho uma yacuuduuna limaa qaaluu ay uma yanquduuna limaa qaaluu bay ka dhigan tahay aw yukhaalifuuna camalan aw qowlan wa bihi qaala maaliku waaxmed axmed iyo maaligna sidaasay yidhaahdeen waana qowl maalig iyo axmed laba qowloo kuwaa ka duwana waa leeyihiin waana qowl qadiima cinda shaafici ayb qowl labaad oo wai ka dhigayana waa qabaa imaamku oo isna qadiim aan iskaga socon haddaba falow ittasalat bihi macnaha la fiirinaya macnaha la fiirinaya idan maadaama u ahaa munkar min alqowli wazuuran islaantiina aad tidhi hooyadooda kale aad tahay waa inaad dhaafiso ood ka run sheegto wixi aad ku hadashay hooye aad ka soo qaaddood xadhigga u goyso goyn weyday waad beer jilicsanaataye soo noqoo toobadkee oo markaa kafaaro gudo ayb falow ittasalat hadday la xidhiidhsato bihi dihaarkii furqatun kala tag ay kala tageen labadii mudaahirkii iyo mudaaharu canhaagii bimowtin dhimasho ama asagabaa dhinta ama iyadabaa dhimatay aw faskin ama fasak iyo burburin nikaaxii la burburiyo ama sababkeeda ha ku yimaado ama sababkiisa ha ku yimaado aw minhumaa labaduba ha ka yimaado kala qaad ma laha aw alaaqin baa'ini ama alaaq gurdumiyuu dalqadii o dhan gooyey bay ku kala tageen alimaam alghazali fi wasiid wuxuu ku miaaliyaa wuxuu ihi eh, anti calaya kadahar ummi anti aaliqun bu anti calaya kadahari ummi anti aaliqun busdabadhe muxuu leey marka hore yidhi anti calaya kadahari ummi waa dihaar falow itasala bihi ay bidihaari alaaqun baai baa la xidhiisa alaaqi baa inta dambe ah anti aaliqun buu ku xijiyey anti aaliqu intaasaan fiirina ma dalqada hora gabadha u dhimanaa mise tanaba tii u dambaysay ah tan tii u dambaysay hadday tahay aw rajciyu aw itasala bihi bidahaar waxaa la xidhiidsaday alaaqun rajciyun alaaqku noqosho leh walam yuraajic saantina ma soo ceshanin aw junna ama wuu waashay falaa cawda ay falaa kafaarata ku noqoshan ma jirto kafaara ma jirto ku noqoshadu maxay waajibisaa kafaaro maxaa yeelay markii saa aan dahaarka u ridayba kala tag baa yimid wey maxaa la haystaa dahaarkii baan riday falow itasala bihi bidahaari waaa furqatu bimowtin waa dhint waaba go-ayba idan hooyadii ma sii haysan aw faskun ridaaba timid qabla qabla dukuula la kala teg ama xaggeeda haka yimaado ama aggiisa haka yimaado ama faski kaloo wax kaloo buriya nikaax aw alaaqin baaini oo la xidhiidsaday dihaarkii haddaba ma sii haysanin zawjaba imaha wey aw rajciyin ama bihaarkii waxaa la xidhsay alaaq rijci ah walam yuraajic isla markiina ma soo ceshan wuxuu hi anti calaya ka dahri ummi anta aaliqun raajactukina ma dhihin wuxuu hi hooyo dhabarkaadaad iga tahay waana ku furay waana ku soo ceshada ma dhihin hadduu waan ku soo ceshada u dhihi lahaa hawsha waxay noqon lahayd ku noqoshu waxaan laga rabi lahaa kafaaro aw junna ama xaalalahu dhigtayda falaa cawda limaada lifawaati اlimsaaki cala الnikaax intu maxay ku wadaagaan islaamuu ka dihaaray ninkii ma haysto wy macnuhu islaamuu ka dihaaray ma haysto kala tagay ama geeri baa kala geysay ama hawlihii kale wakadaa waxaa la mid ah oo uusan noqonaynin ku noqosho noqonaynin low malaka haduuba mulkiyada islaam addoonuu qabay ku misaalen wadaadduhu islaam addoonuu qabay oo xaas u ahay markaasuu ka dihaaray isla markiina haddana wuu iibsaday wuxuu idhi addoonay anti calaya ka dahri ummi ninka ilaahay waaban kaa iibiyiba annaga waa kaa gatay lacagtana hor addoonkii sayid sayidkii addoonta lahaa yaaba zawjkeeda ka iibiyo ka faasa asna u iibsaday walow malaka waa fahanteen baan u malay aan ka socono walow kada waxaa lamid low malaka hadduu mulkiyana ku noqosho ma aha maxaa yeelay marka horeen dihaaray zawjayay ahayd binikaaxin igu ahayd haddana waa amo iyo suriyo bimilki yamiinin haddaba addoontii hadda kuma haysto xaasnimo ila waxay cawdadu ku noqoshadu waxay ahayd in iyadoo xaas iyo aan sii haysto hadda xaasnimiha waa maxay waa addoontaydii waa maal aan leeyahay waxaana u galmanaya bimilkihi laa binikaaxi lifawaati اlimsaaki cala nikax asaguna aw lacanaha wuu ka licaantamay fi اlaصaxi falaa yasiru caa'idan fi jamiic suwar fi اlicaani fi اlmilki fi اطalaaqi اlbaani rajcigii lam yuraajic faskigii kulli waa maxay ta horena waa bilaa khilaaf labadan suure u dambaysana waa maca alkhilaaf laa yasiru caa'idan maxaa yeelay markii gabadhii yuu ka dihaaray wuxuu hi anta calayka dahri um isla markiina haddana licaan baaba bilowday intuu qadfay qadaf horoo horreeyey ayaa lyii haddaba licaanta qalliga waa soo fadhiista licaan buu garhka u geliy licaanku muxuu keenayaa in ay kala tagaan ninkii iyo xaaskiisi maba sii haysanin weeye dihaarna wixii kafaara waajibi jirtay in dihaar iga dhaco xaggana aan islaantii sii haysto binikaaxin ku sii haysto bishari sabqi اlqadfi waxaa la shardiyaa buu sheekhu leeyahay qadfi inuu hormaro dihaarahu dihaarkiisa ka hor bila saxadina qabsan wuxuu ujeedaa marka islaanta uu ka dihaaro haddana uu la licaantamayo licaankaas sababkiisa horeye qadafka zinada uu ku sheego inuu horreeyey san muddo dheer meesha uga soo bixi gabadhi waxaa tihi hooyada dhabarkeedoo kale iga tahay haddana zaaniyad baa taad waad qodeeftay makhraatiyal hal raadiyo naadadu maxaadleda ma ictiraafsan tahay muran licaan waa muddo dheer waxaa ka soo baxaya kaanaka inaad gabadhi sii haysatay ood xaas ka dhigatay oy kuusii joogto bacda adiyaar laakiin markuu qadafku horeeyey adoo qabo xaaskaadi aad tahay baa waxaa tidhi baa tahay waad arki doontaa meeshaan zaaniya ku noqday hawsha oo la wado yaa tidhi anta anti calaya ka dahri ummiba dihaarkii marka qadafka ka horeey qadaf ka horey bishardi sabqi اlqadfi dihaarahu fi اlaصaxi kadibna maxaa loo dhilqaaday licaankii idan markaan dihaaray gabadhi mabasta haystaba sababkii qadafka horeeyey wax hadda lagu kala guda jirana waa asbaabti tafriiq iyo kala geyntaba baa loo dhilqaaday muddo iyo si haysi iyo midna maba jiraba fi aصaxi qolyan waxay leeyihiin shardi ma aha qadafku inuu ka horeeyo dihaarkii waxaa un shardi ah in qadaf la helo walow kaana bacda adihaarba ha noqde walow raajac hadduu soo ceshay islaanta caqaba dihaar dihaarkii dabadi aw irtada ama wuu ridoobay islaam buu furay anti aaliqun buu i markaasuu yii waad furanta gabadhyahay uma anti calaya ka dahar inuu yidhi waqad musiib wey gabadhii buu furay cidda iyada baa bilaabatay waa alaaq rajci ah kadib wuxuu i waan kaa dihaaray ciddayna tirsanaysaa rajciye ah walow raajaca soo ceshaday islaantii goormuu soo ceshan dihaar kadib buu soo ceshanaya alaaquna goormuu dhacay dihaar hortii buu dhacay had wuu furay cidday bilowday rajciha gabadhii markaasuu ka dihaaray haddana wuu soo ceshaday idan waa ku noqosho aw irtada waxay ka dhiganta aw daaharat martada wuxuu anta calaya ka dahri ummi wa kafartu bilahi alcadiim waa imtixaani moogta wuxuu yihi dhabarkeeda iga tahay waana gaalooba la soco wuu ka dhabartamay haddana waa gaaloobay xaala kawnihimaa muttasilan riddadu iyo muraajacadu waxay la xidhiidhaan dihaarka muttasilan asagoo la xidhiidha irtidaadku waya hadda iyo muraajacadu uma aslama kadibna wuu islaamay mutasileyn bay ku fiicin laakiin hadda iska mar haddii riddada riddada iyo waxaa kala fogaan kara weeye iyo iyo dihaarkii rajciyadu intay cidin tirsanayso o dhan waa maxay waa zawj mar walbood soo ceshato waxay ka dhigan tahay <laughs> zawjay ka dhigan tahay uma intaa kadib aslam waa islaamay falmadhabu waxaa weeye annahu caa'idun birajcati madhabku waxaa weeye caa'idun islaamta waxaa ogu laabanaya birajcati soo ceshiga lalslaami laakiin islaamka ogama laabanayo bal bacdahu bal caaidun waa laabanaya ilayha ila zawjati bacda alslaam islaam kadib buu ku laabanaya waa maxay xaaskiisi bay ahayd wuu ka dihaaray sadoo oga dihaaray buu gaaloobay ciddadii ridadoo socotay ila waogi marklabadoos midkood gaaloobo waxaa bilaabanaya ciddatu alfurqa bilaaban ciddadoo dhammaanin yuu islaamka kusoo noqday wuu islaamay mar hadduu islaamay waxaan eegaynaa ma mudduu sii joogo gabadha uu furi karo lann soo noqodkiisan iyo toobadiisu waxaa ku caddaanaya yatabayan biha biha dawaamu nikaax islaantu ciddadoo dhammaan hadduu toobad keeno ruuxu dib usoo islaamo xaasku waa xaaskiisa cindana jumhuur baa nagu khilaafeen nikaax cusubna lagu celi maayo sideeday ku joogtaa idan markuu soo toobad keenay xaaskiisi maxay noqotay waa xaaskiisi saabuu u toobad keenay waxaa la rabay hadduu rabo dihaarkii inuu kafaare ka badbaado inuu furtan oo u ma yeelin haddaba bacda tawba ma islaamnimadu ku soo noqdo islaamtu ugu soo laabtay oo kafaare ay ku laazimi ma islaamka qudhigiisaan ka dhigaynaa cawdun ila zawja mise waxaan eegaynaa bacda tawba wakti ma uu yar faajafoojooday gabadhana uu furi kara xaggana uusan furin maxaad soo martay wاlcawdu huwa an yumsikaha bacda zamana imkaani furqati macnaha inaad garateen baylata laa alislaami bal bacdahu bacda alislaami buu islaamta oo nin ku noqday islaamtu ka dihaaray wey dihaarku weli waa taagan yahay wuxuu taagan yahay gabadhi laga dihaaray ciddadii cidday bilowday oo goormay bilowday markaad adigu ridowday bay ciddo bilowday ciddulfurqa loo yaqaan cidoon dhammaanina waa toobad keentay haddaba weli islaantu waa islaamtaadi xaaskaada wey hase ahaatee ma ku dhahaynaa islaantii baad ku laabatay uma yacuudu limaa qaalu waan ku dhahaynaa maxaad ii dhahdeen ma biislaamiiba mise waktiga dheeree galay een iska joogay een weli islaanta furin wey bada bacda alislaam inaad fahanteen baan u malay walow bal bacdahu bacda alislaami bay gabadhii aada noqonaysaa nin ku noqday kafaran ay kugu waajibaysa ma ishkaal ba masalada ku jira mushkil see ku noqday mushkil ma noqon karto bannaankay taallaa islaamtii baan ka dihaaraan ku saadaan u dihaaray baan ridoobay ciyaadan billaah mutasilan gabadhii markii aan ka dihaaray xilli la yidhaahda wadaadow ama ku noqo ama kafaaro gud maba gaadhinba dahartuki ama anta calayka dahar ummi war dahaar ma dhac mise dhe wuxuu ku la xidhiidiyey kafartu billahi alcadiim ma gaalooda gabadha cidday weli ku jirtaa soo maxaa bilaabatay ciddat lfurqa weli cismidiisay ku jirtaa soo maa ku jirta laakiin ma agmari karo xaasna oo ma waxaan sugaynaa inay dooro fidhatay fakatay noqoto annagoo sugina inay dhaqaaqdo yuuba soo islaamay markuu soo islaamay ma islaamnimada uu islaamay qudhigeeda ah ku noqosho islaam laga dhaaray ku noqosho islaam laga dihaaray ma islaannimada qudhigeeda ah mise markuu islaamay kadib baan eegaynaa ma helay wakti ama islaamta uu mar labaad ku furo ama u dhawaa ka noqdo uu kafaaro bixiyo warku macadin msa macad idan xaqiiqadu waxaa weeye islaamka ku noqosho maaha kufriya gaalnimii diin baatil aad ka toobad keentaye dihaakamaada noqonin ee dihaaka noqoshadu waxaa weeye in bacdama aad muslim noqotay kadib aad sii haysato wakti aad sii faajofaajoogto iyo aada maagmaagato markaasaan ku dhahaynaa maagmaagasadan bacd alislaami ah ayaa waxaan ka soo qaadaynaa inaad ka laabatay dihaarkiiyo dhabartankii iskaal meesha ma laha lakin waa manhaaj baa iskaga badan khayr insha alla bal bacdahu aan iskaga tagno walaa tasqud اlkafaaratu kafaara ma dhacdo bacda alcawdi bifurqatin kafaara kaa dhici mayso bacda alcawdi intaad ka laabatay dihaarkii bifurqatin kala tag yimid bacda alawda lanna waa ka dayni haabit dayn sugnaatay sababkeedana sugnaaday dushana kaa fuushay marnaba dhici maayo adaynu laa yasqutu bacda ubuutihi ayib cawdo iyo ku noqoshana ma dhacayso ma dhacayso bifurqati kuma dhacayso noqoshada noqoshada aad fahantaan muhiimjidda wey noqoshadu maxay soo ahayd waa islaanti aad ka dihaarto isla markaaba adaan furin ama isla markaaba usan imanin saba idin kala geeya maxaan ka soo qaadaynaa ku noqosho anti calaya ka dahri ummi maali biyaan qaatay waan caba ku noqday islaanti suna isfahanna ma fiicno haddaan anta calaya ka ummi aan islaanta ku idhaahdo kadibna biyaha intaan furto aan ka bado macnida waa maxay waa cawdo weeye intii intaan biyaha ka baday aan faajafaajooday eeba geri ugu timi furqadaa dambee geridu keentay ma ridayso kafaarada kugu waajibtay biyo cabaalka ku waajibtay walaa tasqud اkafaaratu kafaara ma dhacdo alatii wajabat bilcawdati bay ka dhigan tahay bifurqatin bacda alcawda ku dhex mayso sabab kalata keena oo bacda alcawdi yimid kafaarada kaa ridi maayo wayaxrumu waxaa xaaraana qabla takfiiri kafaara gusho horteed waطun gal maa xaaraan ah wakadaa waxa xaaraan lamsun taabasho islaanta la baasheeyo iyo wanaxwu naxwa lams bishahwatin dareen maci fi adhari haddaynu qabsanno wabihi qaala abu xaniifa wamalik wariwaaya can axmed qultu waxaan aladharu waxaa weeye aljawaazu in mubaasharadu iyo lamsigu ay bannaan tahay bishahwatin wa bilaa shahwa wallahu aclam waana qowl jumhuuri salaf saalix limaada libaqaa'i الزawjiya tarjiixa nawi baana saxan maxaa yeelay qaacidanu soo marre weeye tashbiihu shay bishay laa yastalzimu akhdahu bijamiici axkaamihi hay hay haddii lagu shabaho kama laasimto mushabahu inuu qaato axkaamtii mushabahu bihiga jumlatan wa tafsiir ee waxaan shardi ah labada shay inay xun iska shabahaan haddaynu dihaar ku shabahnay alaaq alaaqu wuxuu xarimi jiray galmo iyo mubaasharo iyo howlahaasoo dhanba laakiin dihaarku wuxuu xarimayaa keliya galmo ma xarimayo weeye mubaasharo iyo lamsi تشبيه شhay bشhay la ysلزم أkdahu لجamيiع أحكاamiه min kuli وujuه halkaasuu nawowi marayaa maadaama ninka dihaaray islaantu ka dihaaray weli ay xaas u tahay ilaa uu furo waxaa u bannaan way istimtaaci iyo howlaha kale laakiin uma bannaano galmo kal xaa'id baan ka soo qaadayna ayb waana qowl جمهuur السلف وyصxu الdihaar dihaarku waa aصxaya furuuc buu bilaabay شheikhu almuؤaة muؤaة وفي qwli muؤabada وفي qwli lغw masldan soo maray weeye ashayu idaa nazaca ilaa aslay akhada min axkaami haada wa min axkaami haada waa inaga soo maray dihaarku dhanna wuxuu ka shabahaa dhaar dhanna wuxuu ka shabahaa dalaaq halkan mas'a weeye iyo masale lamida ayaa lagu shabahaa dihaarka dhaar lagu shabahaa leanna waad soo marteen dalaaq ma galo tawqiid dalaaq ma galo tawqiid ayib wuxuu galaa keliya bil baad furanta ma gashaa hiblaahi bil baad furanta hal sanaa furanta wixii ka dambeeya xaaskii baad ka warraba alaaq lama madaleeyo asaga dhicidiisa muddo waa lagu xidhi karaa kala fahma tawqiitu alaaq iyo tacliiqu alaaqi biwaqti waa laba ka masalo ayaa la isku khalday waxaad laga hadlay waxaa weeye adoo yidhi mutcadii nikaax alaaq ka dhig hadda hiblahan isguursana meeqaan isqabayna laba sano maxaad tiraadeen waa mucatana shiicanimaa ka soo bood nafsa shay waxaata hebley waad iga furan tahay intii laba bilooda kadibna nin iyo xaaskii alaaq lagama ogolayn laakiin dihaar waa laga ogol yahay waxaad tihi anta anti calaya kadahari ummi lishahrin baad dhihi karta hooyadoo kalaad iga tahay muddo bil ah oo maxaa kugu dhacay waa isbaanan hayeen waad fahanteen barmare dhankaa marka dahaarku wuxuu ka shabahaa dhaar buu ka shabahaa oo dhaarta waxaad dhihi kartaa hebelo wallaahi inaana kula hadlay intii laba sano ah dhaartu tawqiid baa gala maadaama dahaarku kafaaro yeesho wuxuu shaba dhankaa ka shabahay dhaartii kafaarada lahayd idan wuxuu qaatay bacd axkaam alaymaani walyamiin wa ay fahanteen bay la tahay suuradana ka mida marka suurada uu ka shabaho dahaarku dhaaraha wayaasixu dihaar dihaar dhabartan baa asaxaaya almuaqatu la madaleeyey muaqatan buu ka asi haddii madal loo qabto madal buu yeelan karaa wa fii qowli wuxuu yihi muabadan buu ka asix dihaaru muaqat yataxawal buu ihi muabad qowlkan maxagee fiirinayaa dihaarku wuxuu ku shabahayaa alaaq waa qowlka raajixuna wuxuu ku shabahay yamiin wa fii qowli waxaa ku sugan laqw waa baail qowl wuxuu xoogan jira dhaarna ma aha dalaqna maaha waxaad ku hadasho heblaay hooyada dhabarkeeda iga tahay laba maalmood waxba kama jiraanba walla waxaad sheegto leanna dihaarna ma aha dalaaqna ma aha dalaq hawshaa ma yeelo dhaarna ma yeeshuu yidhi wuxuu uga jeedaa way yeeshaaye laakiin dihaarka la ilxaaqin maayo laguna shabihi maayo fii hadi اlmas'alati bilyamiin halkaasuu taagan yahay aan iskaga tago facala اlawali qowlka hor haddaynu ku dhis saddex qowl baa meesha ku yaalla dhabartanka la madaleeyey wuxuu noqonayaa dihaar madal leh maya wuxuu isu bedelayaa weligiiba muabad buu noqonaya iyo waa bilaash saddexdaa qowl baa yaalay facala alawali haddaynu ku dhisno al asaxu waxaa wey anna cawdahu ninkaasi yidhi heblaay bil baad hooyada dhabarkeedo kale iga tahay goormaan dhahaynaa islaantii waad ku noqotay dihaarka aad sheegtayna waad burisay haddaba kafaara ku salaaxaysa goormaan onayn ka fiirso wuxuu yidhi anna cawdow waxaa weeye laa yaxsul ku xasili maayo biimsaakin fi lmudda inuu islaanta sii haysta uu sheegay maxaa yeele muddada isagaaba qabsaday wuxuu yidhi laba bilood baad hooyado kale iga tahay buui bilood intay socoto dhihi mayno islaantii ku laabatay maxaa yeelay waa muddaduu ka dhaartayba ee uu qabsaday labadaa bilood markay dhammaato ama bisha ay dhammaata kadib baan leenahaye in wa in bal islaanta wuxuu ogu noqon karaa un dhihi karaa wuu ku noqday kafaarana ka rabnaa biwadcin galma dhacda fi lmuddati اlmu'aqata muddadii la qabsaday wuxuu yidhi anti calaya kadahar ummi lishahrin bil ma yidhi bishii buu soo xeayto islanta wax ka day maxaad leedihiin uma yacuuduuna limaa qaaluu dhacday kafaara lagaa rabaa ma ay fahamteen sooma waayahay masalo gabadhi badan buu soo wadaa halkan marka waxaa fiican shaaficiya lagu yartaabto galmo keligeed ah oo mujarada ah waxay ka dhigeen in islaamta loogu laabtay in islaamta loogu laabtay kitaa baabu rajca markaan soo maraynayna islaantii la furay ee dalqad lagu furay ama laba lagu furay haddaad adoonba waan ku soo ceshaday dhihin aad u galmooto waxay dhaheen ku noqosho ma ah jumhuur fuqahana maxay qabaan maalikiyu xanaabilu iyo xanafi waxay qabaan islaan aad daabqad ku furtay ama labad ku furtay oo ciddadeeda socota ciddada ay socoto haddaad lugta qabsato adoon jooqba dhihin macnaheed waa maxay waad ku noqotay waa ku soo ceshaday ka dhiganta waan ku soo ceshaday afna waa laga yidhahda bay dhaheen jumhuurtu adin iyo falla waa lagu muujiya madaahibta jumhuurta u roon caamada soomaaliyeed amada taasaa u ron wayna dhacdaa in badan nairobi dhowr goor bay ka dhacdo lagu yimid la weydiiy ayb ya ayb almuhim aan iskaga tagna wayajib waxaa waajibaya annazcu xubinka taranka inuu siibo bimakiibi اlxashafati qaybta hore ee libirhkeeda ay xubinka taranka dumarka ay gasho maxaa lagu yidhi maay ka socotaa waxay ka socotaa midaan ayadaa waxaad tidhi gabadh yahay hooyadii baad iga tahay muddo bil ah muddadii bilkooda socotoon dhammaanin yuu islaanti u galmooday galmada uu la yimid waxaa ku hirgalay inuu noqday oo islaanti ku noqday baa caddaatay oo kafaara salaaxaysa horaanna maxaad soo tidhahdeen islaan looma galmoon karo ayadoon laga kafaara gudanin noqoshadii haddaba galmadii hore waxaa ku hirgalay ku noqoshadii islaanta oo ku noqday kadibna waa xubinka la boodo islaamta ka siiyo leesh lannahu lam yukafir ma kafaara gudanin waana xaaraal marka inuu sii galmoodo warka waad fahanteen baan maray wayajib اnazcu bimakiib اlxashafat waxaan soo maray amilo lamida waxaad tidhi tusaale si loo fahmo in alaqtu in waictuki fa anti aaliqun baa tii heblaha haddaan kuu galmoodo waad islaanti aad sidaa ku tidhi markaad u galmooto soo furmi mayso xisaabta markaad bilowdo way furanta hadday furanta waa inaad baalki la boodo markaa ayadaa lannu xaaskumay ahayd xanaabilaad ahaan jirteen maogtahay shaafici isfahan miisaan shaaficiyuna isfahan taad u baahantii maalan waxaad tidhi heblaay haddii aan kuu galmoodo waad furan tahay gabadhu maxay ku furan tahay in loo galmoodo galmadu markay saa u dhacdo u horayse xubinka taranka xubinka taranka uu la kulmaba gabadhi furanta inaad sii wado waa xaaraan sidii adoo lagu qayno inaad kor u booto way fahanteen baan u mara tanna waa tii oo kale tii oo kale waxaa weeye waxaad tidhi heblaay dhabarka hooyada baad iga tahay muddo bil ah matala tusaale looga jeednaa saacad baa wad ka dhigan kartaa ama laba bilood waxda muddo bil ah muddadaa bisha a ah ninka aduu bannaanka isku jiro waxba looma haysto leannu waa muddaduu ka dhaartay ku noqosho ma aha laakiin galma ay dhacdo muddadii gudaheeda uu islaanta ka dihaaray muxuu yahay wuu ku noqday dihaarkiibuu ka noqday uma yacuud qaalu baa dhacday bilwai bay ku dhacday muddadoon dhammaanin baa ilaan soo hidaan hiday waad ku noqotay islaanta saadaad u galmooto u horaysana waa inaad la baxdo xubanka la booda leesh adoon kafaara gudanin baad galma samayso idan galmadu waa laba afley qaybna ku noqoshay kuu tahay bilowga hore waa ku noqosho inaad la boodana waa waajib liannaka galma xaaraan aad ku sii jirtaa oo maadan kafaara gudanin soo warku iska culays baa ku jira aan ka socda haddi maxaad indha u taagaysa markuu waa yahay walow qaala hadduu yidhahda liarbaci afar buu wuxuu ku yidhi antuna afaru qabiixu antuna calaya ka dahri ummi fa mudaahirun minhuna waa iska caddahay afar buu ihi xaliimo iyo xaali iyo saynab iyo isno afartini waxaad iga tihiin hooyada dhabarkeeda fa mudaahirun minhuna kulligu ka dihaaray maxaad marka eegaysaa goormaa cawd iyo imsaaq noqon fain amsakahunna wuu sii haystay afartini wuxuu ihi hooyada baad iga tihiin waadna furintii ma raacinin shahba iska cabiyihii buu iska furtay fain amsakahunna hadduu sii haysto arbacu kafaaraatin baa waajibaysa wahuwa qowl abi xaniifa afar kafaara waajibi lanna xalimana uu ku noqday xaalina uu ku noqday isnimi iyo sinibna uu ku noqday maxaa yh dahaarkiisi afar kafaara laga rabaa w waana sida abu xaniifa uu tagay taa iska caddaa ka socdo wa fi lqadiimi waxaa ku sugan kafaaratun wa bihi qaala maaliku axmed hal kafaaraa waajibu qadiim yidhi maxaa yeele qabtay hal mar buuna israaciyey hal kafaarun baa waajiba hadduu furitaan raacin waayo dahaarka uu raacin waayo waana sida laga wariyey sayidina cumar bisanadin aabitin cumar bin khaaab baa sidaa fadwooday curwat bnu zubayr xasan albasri rabiica bn cabdiraxmaan maalik bn anas wuxuu isagu huwa almru cindana saasuuba ku tagayba waana qowlu abi hawr walawsaaci wa isxaaq waana axmed jumhuurtu saasay u badan yihiin aarkaas bayhaqi baa iyo ibn mudr fi اlawsat mulaqina wuxuu yidhaahdaa waa aharun صaxiixun fi اlbadl اmuniir sidaasuu yidhahda an iskaga tago makhadu khilaafkuna waa maxay makhadu khilaafku waxaa weeye ku jira qadiim iyo qowlka hadda soo marteen ku jira ihaarku maطalaaq baan fiirinaynaa fi hada اlmasأala mid waxaan fiirinaynaa yamiin haddaan dhahno ihaarku hunaa lagu shabahayaa dhaar lagu shabahaya fakafaaratun waaxida waaga berigiisa ilaa gabal ka dhacay haddaan dhaarta kusoo celceliyo oon boqol koor dhaarto maxaan kafaaro gudanayaa kafaara waaxida qadiimku marka halkaasu milicsanaya muctamadkuna wuxuu misanaya jumhurtu milicsanayaan cafwan jumhuur shaaficiyan ujeeda waxay milicsanayaan iyo abu xaniifa dihaarku wuxuu shabahaa alaaq buu shabahaa haddaad sayidab dalqad ku furto way furmayso haddaad afartinna waa furantihin mid walba smaysa furantee mid walba gooni way u barbaad soo barna waa sii dayn sida alaaqu u tacadudayay kadalika afan qalqadu u ayaa kafaarada dihaarna u tacadudaysaa bay idan waa farac laysku hayo ma dhaar baynu raacinaa mise alaaq baynu raacina walow daaharaha ka dhabartamo minhunna afartoodiba biarbaci kalimaatin mutawaaliya afar weedhadoo xidhiirsan wuxuu idhi fulaano anti waxaad tahay kadahri ummi wa anti kadahri ummi wa anti kadahri ummi afar buu istaba dhigay weerood oo istiraacsan afarta gabdhood buu ku riday fa caa'idun wuxuu ka laabtay uu buriyey min aalaai اlwali ay cala alaai ka dhigan tahay saddexda hore ku laabtoo ku noqday ay iska dhib yartahay mafahamka culays ba ku jirayaan culays kuma jiro waa maxa waxaa anti calaya kadahri ummi markaan iriba maxaa la rabay waa furanka aan raaci tukalaan usu gudbay waxay ka dhiganta tii kooaad waa kugu noqday soo aniga idinku soo misaaliy inaan haddaan furto baasha ma aha mud ninku waaba nin faajafaajada istakiin wato wey wuxuu idhi anti calayka dahri ummi maxaad rabi u dhaho waadna furan tahay si oga badbaadaa kafaaradii muusan dhihina wuxuu idhi adna waad soo dhowrayso ma adna waad ka dahri ummi talabaad markuu u dhaqaaqo wuxuu ku noqday tii koobaad tii saddexaad markuu u dhaqaaqana muxuu ku noqday tii labaad ta afraad markuu u dhaqaaqana tii saddexaad saddexdaaba horta ku noqon facaa'idun min aلثalaaثi alwali alwali jamcu ula idan saddexda hore ku noqda wey maxaa kuu saaray tii afraad baa tii afraad waxaan eegaynaa ayaadna inuu biyo iska cabo bilaabo iyo inuu furitaan oo burdumiyo saddexan hore horta muranba ma laha laba afraad baa la eegi ima an yuطalliqa wa ima an yacuud yumsika nas اqadiya hadduu ku laabto tii afraadna afarka faraa waajib hadduu tii afraad furana saddex horaa laga rabaa kafarada ila ku laabtay markuu agga sii dirinhayada aggay baasho ka soo laabatay acaaidaatun facaa'idun min aala اwl inaad garateen beelata aan iskaga tago walow karara hadduu celceliyo fi imra'atin waaxida hal haweeney muxuu celiy walow karara adihaar lafa dihaar buu ku celiyey anti calaya ka dahri ummigu anti wuu ku celiyey gabadhi buu rakaadiyey uu ku rusheeyey mutasilan asagoo lafdiga dahaarka u xidhiidho wa qasada wuxuuna oga jeeday ta'kiidan lafdiga dambe ka hore inuu ku adkeeyo fa dihaarun hal dihaar un wey lannu takriirku waa usluub carabi ah istinaafku in shayga la curiyo o la cusboonsiiyana waa usluub ah labada usluub waxaa lagu kala saari karaa niyada mutakalimka hadduu dhaho weedhan aan celceliyeen halka gabadh ku celceliyey waxaan oga jeeda takiid iyo xoojinayo dhoojin waxaa le niyada waa muctabara waxaa kuu marhaati kacaaya maxalka inuu waaxid yahay waa imraa waaxida ma aha haweeney afar iyo saddex iyo laba midna ma aha fadihaarun waaid wa bihi qaala cali bn alib sayidina cali bn alib bay ka sugan tahay caaa shacbi taawus bnu kaysaan jaabir bnu zayd bay ka sugan tahay zuhrina waa yidhi maalib iyo awsaacina waa laga wariyaa waana madhab abi cubayd abi thawr wa axmed wa isxaaq aarka macnaha ku yimidna waxaa soo saaray cabdirasaaq fii musanafihi iyo ibn mundir fi awsad iskaga tago waxayna uga qiyaas qaateen oo xoojinaya asalkaas xoojinaya alqiyaas cala zina nin baa toban goor zinaystay kadib dhab baa la yidhi meeqa xad baa lagu oofay kuray kuraydana kamid a zinaystay isagoon guuridan wargoormaad zinaysataa la yidhi ilaa aminka baasha waan waday bu malyan bay gaadhaysa hadda maxaad rabtaa in xadka lagu ogaala dhar waa toobad keenay nalalkan meesha ku dhufanayna boqol fii boqol kun miyaan ku dhufanayna mise hal boqol baan ku dhufanayna ha boqol baa lagu dhufa idan kadalika waa lamid waxay ku leedahay nikaxa faasidka ah islaam baad watu shubha ama nikax faasida ku guursatay sanad dhan baad qabtay mahrumiterka waajibaya meeqa wey ab galmadii soo noqnoqotay falahal mahru bima staxalla min farjiha imise goor bad banaysatay loo xisaabin maayo hal sanaad gabadha u galmoonaysay nikaax faasida sanadka koobaad intaa intaa intaa malaayiin bixi ma ah hal meherun bay gabadhu leedahay halkaasay iyadu la aadeen dhib mala iskala tocon aw mase qasada wuxuu oola jeeday istinaafan curin uu bilaabo dihaar cusub faladharu waxaa weeye wahuwa aljadiid weeye atacadud ay tacadud dihaar dhabartanka inuu tiroobayo kamaa yatacadad alaaqu alaaqu sooma tirooba cadga waa dalqad baad ku furanta oo mid labaad ku furanta oo mid saddexaad ku furanta sa hadduu yidhaahdo waa war iska murama malaha ilan wuu kala qaqaadee lakin wuxuu anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun bu wanawaa istinaafa maxaan saddex ku furanta calaa ira jumhuur soo ma kadalika hadduu dhaha anti calaya ka dahri ummi wa anti calaya ka dahri ummi wa anti calaya ka dahr waxaan leenahay waxaa loo jeeday inaan baasha aan xuriyo mid labaad oo dihaar saddexaad oo mid afraad baan waday waxaan leenahay saddex gobood baad gabadha ka dihaartay idan maxaa waajiba markaa iyada hadduu laabto maxaa laajimaya intii dahaar mid walba kafaaro gooni u yeelanaya wa bihi qaala abu xaniifata wa maalik cafwan wa axmed cafw wa camr waladharu waxaa weeye annahu bilmarati الثaaniyati markuu celceliyey dihaarkii hal haweeneyna uu ku celceliyey dihaarkii ayb xaggana oola jeeday istinaaf tii hore soo martay weeye facaa'idu min atalaaث اwal bay la mid tahay wa annahu bilmarati الثaaniyati marka labaad caa'idu wuxuu ku laabtay fi اwali cafwan fi اlأwali dihaarka koobaad buu ku laabtay awlibaa ii qoran awli bay ku fiicanta dahaabba hadda maraynaaye lanna wuxuu idhi anti calaya ka dahri ummi haddana muxuu idhi waxaa laga raba inuu yahay hadduu kafaararab inuu ka badbaado anta calaya ka dahri ummi wa taaliqun muusan dhihin ku labaad buu ku celin kaa labaad markuu sii aadahaye waxaan leenahay kii hore waad ka noqotay ya sooma dhicin istinaafna ooma jeedo sheekh mukhtaar dibu noqoshada maa iska daysaa soo ma ma dhihin waad waan kaa dihaare ma dhihin xaggana muusa dhihin waqasada istinaafa hadal kalaad sii bilowday muddaaba timidi waaba ridaye waktina waa haysataa maadtiraada waadna furan tahay kadib intaadan aadin midda kale maxaad ku soo martay imsaak waa inuu haysto bacda dihaar muddo haweeney la furi karo muddo haweeney la furi karo eraygan aad marka labaad dihaaraysa waxaa geli karay dalaaqba marka labaad aaday dihaar labaad iyo mid saddexaad mid afraad waxaaba geli karay daaliqun baaba ka dhib yar anti calaya kadaari umi war dheer wey maandhay waa furantaaba ka yar mar hadduusan saa yeelin islaanta ku noqday w waad ifahanteen barun male wallahu tacaala aclam baan iskaga tago insha allah